calى ihbaati اlxukm waxa ugu soo horeeyey tiirka ugu horeeya oo ah alqur'aan اlkariim oo ah aladila اlmutafaq calayha kan ugu sareeya alqur'aan اlkariim waa tan la soo yiri marka badanaa waxaad maqashaa wax lagu magacaabo naskhi aayaddan xukumkeeda waa uu jiray xukumkaa mudduu shaqeeyey laakiin waa la nasakhay booskii baa laga saaro aayad kala bedeshay iyo axkaam sidaas oo kale ah naskiga iyo qeybaha u kala baxaan u gudbayna bidn الlah warada fi suuraةi الbaqaraةi qowluhu tacaalى waxaa ku soo arooray suuraة الbaqara ilaahay qowlkiisa uu leeyahay ma nansakh min aayaة أw nunsiha naأti bkhayri minha أw mihliha alam taclam ana allaha calى kuli shayءi qadiir ma nansakh waxa aanu nasakhno oo aanu tirtirno oo min aayatin aayad ah aw amaseba nunsihaa aanu dib markaa u dhigno na'ti bikhayrin waxaanu la imanaynaa mid ka khayr badan minhaa aayadii aw amaseba milihaa iyada mid lamida ah. alam taclam iyaadan ogeyn ana allaha ilaahi calaa kuli shayin shay walbaba qadiiru inuu karo warada fi suuraةi الnaxli qowluhu tacaalى suuraة naxlina waxaa ku soo arooray ilaahay qowlkiisa ee leh waidaa badalnaa aayatan aayad haddaanu bedelno makaana aayatin aayad kale booskeeda aanu ku bedelno wallaahu aclamu ilaahay baa oga bimaa yunazilu wuxuu soo dejinaye qaaluu waxay leyihin inamaa anta adigu waxaa tahay uun muftarun ayaa tahay mid been abuuranaya inamaa anta mftarin baa tahay mid been abuuranaya mftarin bal أkaرهm laa yaclamuuna siay u badan yihiinse lama socdaan qل waxaa tidhaahdaa نزلhu waxaa qur-aanka soo daadejiyey ruuxu الqudس jibriil min rabbika rabbigaaga xaggii biالxaqi ay inزaalا multabisa biالxaqi soo dejin xaq markaa ku dheehan liyuhabita اladiina aamanuu sidii kuwa muminiinta uu suga darteed ayadanna waxay muujiday in aayad inta la bedelo aayad kale booskeeda lagu bedeli karo sida tii horeba ay u muujiday in aayad la qaadi karo oo la zuulin karo oo aayad kale ay meeshii marka iman karto wa fii suurati sabaxa waxaa ku soo aroray suurati اlأclىa wey sanuqri'uka falaa tansaa ila ma shaa allah inagaa ku aqri suurat waxaan ula jeedaa ma aragtay lacla waxaa ku soo aroray inuu ilaahay uu yidhi sanuqri'uka falaa tansaa ila ma shaaء allah inagaa ku akrisiin doona mana halmaami doontid ilaa intuu ilaahay u doono mooyaan saddexda aayadood waxay si dadban u tilmaameen ama laba laba waxay si cadaana u tilmaameen midna ay si dadban u tilmaantay in ay suurtagal ay tahay in aayad aayad kale booskeeda lagu bedelo wa min hunaa iyadoo meesha laga dhaqaaqayo ahbata اlculamaau culamada waxay sugeen wuquuca naskhi naskhi dhicitaankiisa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa qur-aanka in la nasakhi karo culimmadu sugeen fii fatrati nuzuuli اlwaxyi intuu qur-aanka uu soo degayo ee maaha hadda in aayad aayadka lagu bedelo waktigeena maaha wayunkiru dalika bacdu اlculamaaءi qadiima waxadiiثa culimo kale ayaa diiday oo dadkii horeeyey iyo kuwa hadda joogayba ah walaa yanbagi اliltifaatu laakiin ma haboona in la milicsado ilىa qowlihim dadka hadalkooda id huwa taxakumun waa iska xukmin aanan daliil aanan wadan baabu naskiga ma suurtagal baa mise suurtagal maaha صaxiix iyadoo masaladu ay tahay masale mukhtalaf fiiha oo sida raajixa adiladuna ay muujinayso in aayad aayad kale lagu bedeli karo oo ay arrintan ay dhacday fi waqti rasul lah sal اله alيه wasalam taasu adilada muujiday waana baabka maanta ay si hujuuma ay usoo weeraraan nimankan la magac baxay orientalistiska amaba almustashriquun ee isku dayay inay dadka muslimiinta ka shaki geliyaan diinkooda marka kayska loo baxa naska obrigation iyo cancellation qur-aanka ma soo geli karaa mise ma soo geli karo waa tan nimankan yurubiyiinta wax badan isku howliyaan tacriifu naskhi marka la qeexaya naskiga annasku naskigii maxaa loola jeedaa rafcu الshaarici waa allaha subxaanaه wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala koryeelitaankiisa xukman uu kor yeelo oo min axkaami axkaamtiisa ka mida bikhiطaabin hadalna lagu kor yeelo hadalkaasoo mutaakhirin ka dambeeya canhu kii koowaad maxaa loola jeedaa xugum horey u jiray baa xugum kale ka daba imanaya xukumkaa imanaya ee gadaal ka yimid baa wuxuu bedelayaa xukumkii hore ee markaa hore u jiray intaa markuu yihi kadib buu haddana wuxuu tilmaamaya wa min amhilati الnaskhi tusaalooyinkiisa waxaa ka mida naskhu alqiblati min beyt اlmaqdasi ilى alkacbati markii kacbada laga wareejinayey waxaan la jeedaa markii qiblada laga wareejiyey beyt اlmaqdes loona wareejiyey xagee xaggaa iyo kacbada dabcan marka in loo tukado oo salaada lala qaabilo beyt اlmaqdes xugum jiruu ahaa laakiin xugum kaleo shaarica mutaahirin canhu ayaa yimid oo nasakho xukumkii hore marka meeshuu ka baxay waatan ilaahay ule falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shaطra almasjid اlxaraam iyo aayadaha marka uu ilahi kaga hadlayey in maxay qibladii aanan mar dambe ayan noqonaynin beyt اlmaqdes laakiin waqtigaa laga bilaabo ay noqotay maxay alkacba marka suuraة الbaqara ilahay meeshaasu kaga hadlay wa minha naskhu aلthubuuti naskhu aلthubuuti lcashara biaلthubuuti لاثnain awaakhir suuraة الأnfaal waxaa kaloo ka mid a waxaa la nasakhay hubuutka u sugnaaday naskhu thubuuti sugnaanshaha naskitaankeedo licasharatin u sugnaaday biاthubuuti لاثnayni oo markaa laba u sugnaaday aayadihii suuraة الأnfaal lagaga hadlayay ilaahi subxaanaه wa tacaala markuu ilahi in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu miatayn haddaad labaatan aad tihiin laba boqol bay marka ka adag yihiin marka ayaddu ay lahayd oo kale macnaheed waa maxay qofkiiba imsaa ku beegan qofkii waxaa kusoo beegmaya intee cadad micnaha toban baa kusoo beegmaya oo inuu iska celiyo waxay noqonaysaa qof kastoo muslima inuu toban nin markaa u babc dhigo kadib waatan uu leeyahay alana khasafa allahu cankum calima ana fiikum dacfa haddaa ilaah idinka fududeeyey oo waa maxay hadda kadib waa maxay haddii laydinka helo miatun saabira yaglibu miatayn boqol baa waxay u dhigantaa marka laba boqol bimacnaa halkii nin waxaa kusoo beegmaya labo fii xiin ayaddii hore maxay ahayd halkii nin waxaa kusoo beegmayey toban markaa marka waxaa leeyahay waa la fududeeyey waxay ahaan lahayd nin kastoo muslima inuu toban u babc dhigo marka jihaadka lagu jira lakin waxa la yihi marka kan midkiiba labaha iska celiyo taana marka waxay muujinaysaa maxay naskiga ka mid taha wa minha naskhu wujubi الصafxi can اlkufaari إida aadaw الmuslimiina wadalika fi اlaayaati اlmakiya waxaa ka mid a naskha la nasakhay inay waajib ay tahay in laga sii jeesto nimanka gaalada hadday muslimiinta dhib ay gaarsiiyaan aayadihii maka o dhan ilahay markuu ka hadlay mxuu ka qowlihi tacala sida ilahay hadalkiisoo kale waأcrib can اljaahiliina jaahiliinta kasii jeyso wa qowlihi tacala ilahay hadalkiisoo kale qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allah kuwa muminiinta waxaad ku tiraahdaa ha iska dhaafeen haiska cafiyeen kuwa aanan rajaynin ilaahay agtiisa aayadahaasoo dhan waay ilan fatra waxaa lagu jiray dacfi muslimiinta xaggooda uu ka jiray tiradooda yar cadadkooda yar cududooda yar sahidooda yar janib walbaba aad bay marka ugaga liiteen gaalada marka loo baxo marka ayad kastoo soo degta waxay ahayd iska cafiye iska cafiye iska cafiye laakiin ayadahaas o dhan waa la naskhay oo naskha allahu dalika muxuu ku naskhay biidnihi lilmuslimiina fi اlqitaal idin fasaxaad loo fasaxa dadka muslimiinta inay dagaal galaan oo iska celiyaan cadowgooda biqowlihi baa lagu naskhay tacaalى sareeye ah udin ladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu udina waa la idmay waa la ogolaaday liladiina kuwii baa loo ogolaaday yuqaataluuna lala dagaalamayay biannahum dulimuu bisababi annahum dulimuu dulmi la dulmiye darteed kuwa waxaa loo ogolaaday maxay an yuqaatiluu taqdiirka meesha lasoo gelina waa ka inay iska celiyaan cadowga iska celiyaan baa loo idmay waina allaha ilaahi calىa nasrihim inuu u heeliyo o u gargaarana laqadiirun u alihi kara aayaadka iyo wixii lamida marka waxaad dareemaysaa masaladan eh, xataa marka laga hadlayay cadowga iska celiye mar walba waxaa la tixgelinayay oo la miicsanayay xaaladda markaa muslimiinta marka ay ku sugan tahay xaalad awood haddii ay jirtana dhaqaaqa xaalad dacfi markay jirtana tartiibsada mar walba waxaa fahmaysa xikmada shareecada ay ku shaqayso waa sidaa wاlxikmaةu fi الnaskhi laa takfى xikmada ku jirta amaba ka dambaysa naskiga mid qarsoomi karta maaha faina الshariicata shariicadii diiniga ahayd oo islaamiga ahayd wadacat bالtadriiji si tartiib tartiiba ayay u dejiday liyshula qbulhaa si aqbalitaankeeda uu u sahlanaado iwاlcamalu biha markaa si logu camal falo qur-aanka waad aragtay marka ilahi subxana wa taعala uu soo dejinayey oo dhowr iyo labaatan sano buu qur-aanka soo degay iyadoo mar keliya markaa lasoo dejin jiray arrintan wax kale mayaan ahayn waxaa logu talagalay in arrintii maxay ku camalfalka qur-aanka marka uu aad iyo aad u sahlanaado ay qulubtan ugu sugnaato waatan ilaahay uu leeyahay saasaan usoo dejinay linuthabita bihi fuaadak si aanu laabtaada marka ugu sugno fakana الshayءu yushracu likownihi munaasiba fii waqtih shay baa la sharciyeyn jiray iyadoo ugu wacan tahay munaasabada uu la leeyahay shayga waqtiga bimacnaa fakana shay waxa yushracu kii la sharciyeeye likownihi shayga ahaanshihiisao munaasiban midkii ku munaasabsan fii waqtihi waqtigiisa marka shayga la sharciyeynayo wuxuu munaasib ku ah waqtiga la joogo ثuma ida اntaqla اmuslimuuna muslimiinta markay u gudbaan ilىa marxalatin heer oo min alquwati awooda aw الضacfi amaba nugeyl iyo tabardara aw gayri dalika amaba arintaa arrin kasoo aanan ahayn kaasoo mukhaalifatin khilaafsan lima taqadama xaaladii ka horeysay kaana yushracu lahum waxaa loo sharciyeynayay xukmun xukm xukumkaasoo jadiidun cusub xukumkaasoo munaasibin u cuntama ee munaasib ah marxalada lagu jiro wa yulغى alxukm اlأwal xukumkii ka horeeyana markaa waa layska tuuri jiro waa la kansali jiray ilى an istaqara اlwadcu ilaa alamru ilaa amarka uu kaga sugnaaday calى اlwadci الnihaa'i xaalada kama dambaysta ah liaxkaami shariicati markaa u sugnaatay bimacnaa waa maxay mar walbaba aayad kastoo soo degtaay waxay ahayd aayad la falgashan heerka xaalada muslimiinta marka ay taagan tahay aayaduhu hadday muslimiintu ay yihiin dad quwo lahayn aayadaha soo degay waxay ahayn sida qaarica cadowgiina iska celiya marka muslimiintu ay si noocan ma nugeyl ugu jiro oo awood aanay u lahayn aayadaha soo dega waxay ahayn lugaha dhulka dhigto istartiibiya marka mar walbaba diintu sideeda xikmad kama dhar la-ayn oo xikmad kama marnayn shariicadana waa sidaas oo kale maqaasidi shariica markaad aqridid goormaa la dhaqaaqaa goormaa la istaagaa xikamta shariicada haddaad ka boodid meel cunbaad meelaan la filayn baad garaacaysaa ilaa marka dambe xaaladu ama qur-aanku saasu kusoo socday ilaa marka dambe wax lagu magacaabo la gaaray alistiqraar الnihaa'i calى wadci الnihaa'iy liaxkaami الshariica oo liaxkaami الshariica marka ugu dambeysay nusuusta marka waa issoo istaag waa issoo xirtay ilaa marka dambe uu soo degay wanazla qowl اllahi tacala baa soo degay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradaytu lakum اlislaama diina maantaan diinkiina idiin dhamaystiray nicmadeydana idiin dhamaystiray diinna waxaan raalli idinkaga noqday diinta islaamka ilaa hadda ka soo degtay oo muujinaysa wax walbaba inay waqtigiisa u dhamaado falam yunsakh bacda nuzuuliha shay aayaddaa markay soo degtay kadib waxba lama nasakhin walaa naskha bacda inqiطaaci اlwaxyi waxyiga markuu go-ay kadibna naskhi ma jiro wawafaati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam iyo rasulka ala sl markuu geeriyooda kadib abu bakr baa wax nasakhay iyo cumar baa wax nasakhay arrimaha ma maqlaysid shuyuukh baa intay meel fariisteen oo fatwo soo saaro waxbaa la nasakhay arrintaas ma shaqaynayso naskiga laguu sheegay waa fii fatrati nuzuuli اlwaxyi intuu waxyiga uu soo degayey maxaa rasuulka alayh الsalatu wasalaam baa loo sheegay ayadan way shaqaysaa iyo tan uma shaqayso xukumkii hore waa la ilgeeyey iyo lama ilgeyn wuu socdaa iyo ma socdo waa waqtiga rasulka alayh الsalatu wasalaam marka naskiga aanu ka hadlayn o dhan iطaarkiisa wuxuu isugu soo biyo shubanayaa hal marxalad oo ah marxalaة xayaati rasuli lah sal ه alيه wasalam rasulka alay sala slam intuu noolaa wالnaskhu calى anwaac naskiguna marka dhowr siyood ama dhowr nooc buu marka ku yimaadaa waa kan ugu muhiimsan marka faاlislaamu islaamkeenan oo ilaahi subxaana wa tacaala nagu galladaystay naasikhu lima qablahu min الsharaa'ici wuxuu naskaya wax alle wixii ka horeeyay shariicada diin kastoo teena ka horeysa oo mansuukh islaam markuu yimid masiixiyadaa baxday islaam markuu yimid yahuudiyadaa baxday waa adyaanta markaa iyadu samaawiga ah wاlqur'aanu qur'aankii nasakha kula xukmin khaalafahu fi اdiyaanaati الsamaawiyaةi الsaabiqa qur-aanku wuxuu nasakay xugum walba ee uu kaga duwan yahay diyaanaadkii horeeyey aلsamaawiya addiyaanaat markii la yihaahdo waa jamcu diinin oo loola jeeda maxay yahuudiyadii iyo masiixiyadii aلsamaawiya waxaa loogu magacaabay iyaguna samaday ka soo degeen injiilka oo ciise lagu soo dejiyey calayhi الsalaam iyo towraadka nebi muuse lagu soo dejiyey calayhi الsalaam diimahaas oo dhan marka waa la nasakay marka mukhaalif buu ku gaabsaday sheekha xukmin khaalafahu ilan waxaa jira waxyaaba aan farqi u dhexayn sida maala masalata الtawxiid oo kale murtakazaat alcaqiida oo kale caqiidada dhidibada isku taagta oo kale asaasiyaadka ka inطilaaqda oo ka duusho oo dhan waxyaabahaas waa waxyaabaha adyaanto dhan marka isku waafaqsan yihiin oo aanan markaa dood ka taagnayn wa fi اlqur'aani qur'aanka waxaa dhexdiisa qad yunsakhu waxaa la arkaa in la nasakho xukmu اlaayati marka hadda waxaan ka hadlaynaa siyaabaha kala duwan ee naskiga uu ku yimaado qur-aanka markaan aqrinayno xaalada kowaad waxaa la yihi qad yunsaku xukm اqur'aan aaya aayadda xukumkeeda in la naskhaa la arkaa watabqى tilaawatuha akrinteeduna ay baaqi ay tahay huwa aar waana sida ugu badan tahay waa maxay aayad waxaa jirta aan akrinayno quraanka nagu qoran tahay laakiin xukumkeeda ma shaqaynayo aayad qaybta koowaad aayad la akrinayo oo quraankii noogu jirta oo aan akrinayno aan xifdinayno aan laga saari karin oo dusha in laga qabta ay tahay laakiin xugumkeedii baana shaqaynayn ayadda maxaa ka mida waxaa ka mid ka naskhi aayati الاctidaadi bilxawl aayadda marka laga hadlayo cidda tirsashada gabadha muslimada oo kale marka laga geeriyoodo oo ninka uu geeriyoodoo kale waagii hore ciddadu waxay ahaan jirtay hal sano bay ku ciddo tirsan jirtay aayad baa timid oo leh maya hal sano waa ay dhammaatay waktigeedii hadda kadib haddii laga geeriyooda ciddadeeda imsa noqonaysaa afar bilood iyo toban beri marka aayadii ka hadlaysay sanad inay ku cido tirsanayso weli quraanka way noogu qoran tahay laakiin xaq miyaad qof ule intuu yimaad u yihahdo ayadan ayaan soo deliishanayaayo gabadhaas waa in hal sano marka ayan guursan ay soo taagnaata maya laakiin xukunkii waan akrinaynaa ajirna waan ku leenahay akrinta aan akrinayno laakiin xukunka ma shaqaynayo sababta marka meesha ugu taal waan ogaan doonaa mar haddii xukunka aanu joogin waayo marka loo akrinay waan arki doonaa biidn illah ilahay marka wuxuu yihi ayadda qur-aanka waxa uu ku yidhi wاladiina yatawafawna minkum raggiinan idinka idinka oo dhimanaya wayadaruuna aswaajan haweenna ka tegayo adduunyadii kaga tegaya wasiyata liaswaajihim ay yuusuuna wasiyata liaswaajihim dumarkooda ha u dardaarmeen mataacan ila alxawli hayra ikhraaj marka aayaddu waxay tilmaantay hal sano inay ciddo tirsanayaan gurigana aanay ka bixi karin aayaddan marka waa la nasakhay xukunkeedii ma jiro ma shaqaynayo nusikhat biaayati اlictidaadi barbacati ashhuri وcaشhara waxaa lagu nasakhay oo barakiciday oo booskeedii ka saartay aayadda tilmaamaysa in ciddadu ay tahay afar bilood iyo toban beri oo waxaa ahayd aayad waladiina twafan yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri وacashara marka aayaddanna waa akrinayna taana waan akrinayna in yar baana udhexaysa suuraة albaqara iskula soo arooreen waxaan leenahay labadooda matluwaat waa la akrinaya ajirna waan ku leenahay laakiin ku camalfalka marka loo baxo tan afar bilood iyo tobanka beri sheegtaan ku camal falayna tan kalena maay ku camal fali mayna lakin akrinteedan ajir ku leena hadda waxaad dib ugu laabataa marka qeexitaankii uu soo qeexay oo wuxuu ku yidhi naski waxaa lagu magacaabaa shaarica oo kor yeela xugum axkaamtiisa kamida waxaana lagu kor koryeelaya xugum kale ee ka dambeeyey xugumka koowaad la kor yeela waa muxuu ahaa in ciddadu ay tahay hal sano xugumkii ka dambeeyena muxuu ahaa afar bilood iyo toban beri kii hore marka waxaan leenahay waa xugum mutaqadima kan dambana waxaan leenahay xugum mutaakhira waxaana lagu kor yeelay bkhitaabin min الshaarici ilahi subxana wa taala naskiga aad naqisho waa kaasoo kale waxaa ka mid a misaalka haddaanu mar kale aanu bixin wa ka naski aayaati اlwasiya aayadda ka hadlaysay dhaxal dardaaranka ka hadlaysay waagii hore waxay ahayd bimacnaa aayad ayaa soo aroorto ilaahay uu leeyahay kutiba calaykum waxa laydinku waajibiyey laydinkugu waajibiye o ilahay waajib idinkaga dhigay idaa xadara axadakum اlmowt midkiin haddii dhimasho ay ku timaado in taraka khayra اlwasiy in taraka khayran hadduuna maalna uu ka tegayo alwasiyatu ayaa laydinku waajibiyey waa maxay yani qofka markii xaraarigu uu gaaro is yihahdo waqtigii waxa la gaaro adduunyadan aad ka tegi lahayd waxaa ilahi subxana wa tacala ku wajibiy wa ha dardaarmo lilwaalideyni buu u dardaarmaya labadii dhashay wاlaqrabiina qaraabadii buu u dardaarmaya bilmacruuf si wanaagsan qaraabada waxay noqon kartaa usuushii dadka ka soo jeeda furuucdii wixii isaga ka soo jeeda xawaashidii wixii ku hareeraysanaa wiilashii iyo wixii la dhashay marka ha dardaarmaa layidhi dardaaranka marka ila waxay culimmadu leeyihiin nusikhat aayaddan waa la nasakha xukunkeedii ma jiro biaayaati اlmawaariis aayadaha dhaxalka ka hadlayay oo dhan maca qowli الnabiy waxaa kaloo lagu nasakay nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadalkiisa uu yihi in allaha ilaahay qad acطىa wuxuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaq u saahib xaqa xaqiisuu siiyey falaa wasiyata dardaaran loo dardaarmayaayo ma jirto liwaarisin qof dhexlaya ayadda maxamed xukumka marka hore wuxuu ahaa qofka markuu jira waa dhiman doontaa ama xaaladeeda baa la gaaray markaasuu leeya aabahayna inta hala siiyo hooyada inta hala siiyo walaalka inta hala siiyo waa la kala qaybin jiray marka dambe arrinta tan arrin oo qofka qofka bini aadamka shaqa uu ku leeyahay maaha ilaahay subxaana watacaala saddex aayadood oo suurata aali cimraan labana awalka ay ku yimideen midna aakhirka ay ku timi buu ilahi subxana watacala ku kala qeybiyey dhaxalkii marka qof kastoo dhaxlaya inta la siinayo inta ku aadaysay booshan kaga beegan dhaxalka ilaahi subxana watacaala qeybiyey midna waxaa lagu qeybiyey aayadda ahyusiikum allahu waa tan looga hadlay marna waxaa looga hadlay walakum nisu tii kalena istaftuunaka looga hadlay saddexda aayadood ee ah aayadaha mawaariidka ee kusoo soo aroray fii suurati الnisaa ilaahay wuxuu ku kala qaybiyey qof walbaba inta uu dhexlayo xigaalada maydka qof walbaba inta ku baagan inta ku soo aadaysa marka waxaa la yidhi ayaddii marka lahayd hadda ka hor lahayd ha dardaarmo hebel intan hala siiyo ilan waxaa la diidaya qofka inuu noocan si yara meel un u eisho oo xasho iyo waxaas ay soo galaan inuu odayga u badiyo oo hooyadii marka ku yaray waxaa laga yaaba inuu ilmuhu dhala u badiyo oo marka waalidka ku yaray inuu waalidka u badiyo waxaasoo dhan marka wa arrintaas arrin idinka idiin oo aad faragashan kartaan ma waa arrin ilaahi subxaana wa tacala oo gaan uu ka gaaray laa wasiyata liwaariثin xadiidkii ahaa taaba malga naasay waan ogaan doonaa masalada masale khilaafkeeda leh waa imaan doontaa marka su-aasha imanaysaa waxay tahay waayahay waa la nasakhaye aayaddan inay marka qur-aanka noogu taal faa'idaday ku jirtaa maxay tahay haddii waa la nasakhay oo mansuukh ay tahay xukunkeedii aanu shaqaynayn in aayaddii meesha ay noo taal aanu aqrino faa'idadeedi maxay tahay wa faa'idatu baqaa'i lafdi اlaayati aayadda lafdigeeda aqrinteeda inay baaqi noqoto faa'iidada ku jirto waxay tahay ayadda almansuukhati ee la nasakhay macrifatu tadaruji الtashriici in la aqoonsado heerarka kala duwan ee uu tashriica marka uu soo maray faa'iidaasaa ku jirta in la ogaado wax ila waxaana la barayaa haddaan muslimiin nahay tarbiya ku jirta waxaana la barayaa markaan rabna inaan wuxuun barnaamij in aan fulino in xamaas iyo boodis aanayna qaadin la maro process la maro waxaa ka mida ah processka la marayo sida shariicada ayna barayso kale shay walbaba sameeya ha sameynina suga waqti ha qaato waatan inta la soo taas waa waxda alamr aلthaani waxay kutubta kale culamada ku qori jireen mutawalaadka faa'iida ku jirta waxay tahay in nicmada ilaahay aan mar walba aan xusuusano ilan hadda ayaddii shalayna soo marta waxaa ka mid a markii ilaahay uu kanoga sheekeeyey ummadihii naga horeeyey oo la yihi midkood markuu tooba keenay waa inuu isdilo ee astaakfirlahi keliya kuma filna markii najaasa ay marada ay ka gaartay inuu marada uu jaro oo isdaahiranaya keliya kuma filna dabcan markuu qofka uu arko ummadaha hore culayska iyo aklaasha saaran ilahi subxana watacala wuxuu le rabbanaa ilaahay hana dul yeelin isranka ma xamaltu calى ladina min qabl qofka ilahi subxana wa u laabanaya haddana markay gabadha muslimada ay aragto in ciddadii waagii hore sanad ay ahaan jirto sanad inay meel fadhida ay noqoto lug ayan gedin haddana la yihi afar bilood iyo toban ber baa ilahi subxana watacaala kaaga dhigay nicmadu qofka nicmo weyn inay tahay meesha la dareemaya dad xigaalo ah oo meydkii laga yaabo inay madluumiin ay noqdaan xaqoodii aan la siin haddana markay arkaan oo ilahi subxana watacala xuquuqdooda u gooyey marka meesha ujeedada loogu talagalay marka waxay tahay nicmadaa in marka la naclesiiyo la yidhaahdo nicmadu bal arka say u weyn tahay ka waram hadii xaalada laidinkaga tegi lahaa arinta maxay noqon lahayd wama ilى dalik min اumur waxay kamid ta culamadu waxay soo dhaweeyeen wailaa xikmo kasta oo aanu sheegnaaye inay sax noqoto inay khalad noqotay u badan tahay xikmada saxdaana ilahi subxana watacala agtaal wey waqad tunsakhu tilaawatu tii oppositkeedna hadda gudbaynaa marka waqad tunsakhu tilaawatu akrinta in la nasakhaa la arkaa wayabqa xukm xukumkan uu baaqiya waxaa laga yaabaa waxaa jira aayado xukunkooda ay baaqi yihiin ay axaadiid صaxiixa ah ku soo arooreen laakiin aynan aqrinayn qur-aanka noogu jirin ka aayat rajmi ayadda shalay aan kasoo hadlayna ee ka hadlaysay in markii qof e, guur xalaalo hore uu soo maray ama hadda uu ku jiro in dhagax lagu dilayo kale aayadda shalay ka hadlaysay oo kale wa aayat الradaaci iyo aayadda ka hadlaysay nuugmada marka ilmaha la nuujiyo kale inta jeer ee markii haddii radaac uu yimaado ay ilmuhu markaa ay markaa taxriimku markaa u imanayo masaladaasoo kale hadda waxaan ognahay masalaة الrajm marka loo baxo masalaة الrajm in qofka adultryga ama sameeya ama guur xalaalo horay usoo mara ama hadda ku jira in haddii zina uu la yimaado lab iyo dhadig midkuu doonaba ha noqdo e in dhagax lagu dilayo xugum ahaan diintu way suganto waa ay sugto waxaan ku hayna axaadiis laakiin qur-aanka ku akrin mayno oo aayaddii waxay ahayd الشhayk والشhaykة إida zanaya sidaan shale soo sheegnay farjuuhmaa albatة nakاla min الlahi والlahu عaزيiز xakiim ayaddu saas bay ahayd lakiin qur-aanka ma maqlaysid الshayk والshaykatu xukunkiis wuu jiraa haddii labo yani da-dooda ay sidaa ay tahay ama guur xalaala ku jira ama horey u soo maray hadda ka hor horey soo guursa ama hadda ku jira hadday zina la yimaadaan dhagax kow ha looga siiyo nafta oo bimacna halagu dilo waatan ilah le nakاla min الlahi waana ciqaab ilah xaggii ka yimi xukunkii waa baaqi laakiin akrintii baana baaqi aanan hayn marka qaybtan dambe categorigan hadda aanu sheegnay wuxuu kasoo horjeedaa kii hore ahaa xugunkii oo bimacnaa la kor yeelay tilaawadii ay joogtay kana waa maxay tilaawadii baa maqan xugunkii baa jooga aayat arabac oo kale aayadda ka hadlaysay maala rabaaca ka hadlaysay iyadana ama nugmada ka hadlaysay aayaddu waxay ahayd khamsu rabacaatin macluumaatin yuxarimna shan jeer oo la yaqaan oo ilmaha la nuujiyo taxriim baa ka imanaya oo islaanta nuujinaysaani waxay noqonaysaa hooyadiis kale gabdhaha ay dhashana waa gabdho la dhasho guurkii markaa bimacnaa waa ka xaaraam o haakada dawalig waxaa ka dhalanaya axkaamtii radaaca ee taxriimka markaa keenaysa aayaddu saasa ahayd markii hore ee la aqrin jiren xukumka weli waa sidii xukumka weli waa sidii lakin maxaa meesha ka baxay la aqrin maayo qur'aan ahaan uma aqrinayso qaybta saddexaad baan u gudbaynaa waqad yunsakhu الtilaawaةu wاlxukmu jamiica waxaa laga yaabaa xukumkiina in la nasiko aqrintii la nasiko labadaba aynaan hayn oo meeshaba laga saaro wa hada naadir tanna aad bay u yar tahay wayustadlu wayustadlu markuu ku leeyahay ficilka sidiisaba luqada carabiga haddii uu passive voice uu ku yimaado mabniy lilmajhuul uu ku yimaado waa waxaan la hubin oo laakiin laga yaabo malo ay markaa ku jirto marka wuxuu yihi wayustadlu liwujuudi hada الnowc nooca kan jiritaankiisa waxaa daliil looga dhigaa biqowlihi tacaala ilahay hadalkiisa uu yihi sanuqri'uka falaa tansa ila ma shaء allah annagaa ku akrisiin doona mana halmaami doonta intii ilaahay uu doono mooyaane culimada marka mesha waxay kala soo dhex baxeen ilaa maa sha allah inay jiraan qur-aan rasuulka inta la akrisiiyey haddana laaftiisa laga saare xukman wa tilaawatan waana fiqi runtii aad u fog oo aad u xel dheer intaa markuu sheekh kaga soo bixu kule tanbiih baraarujin laa yunsakhu اlqur'aanu bالsuna qur'aan suno laguma nasakho kama saأti fi baxثi الsunati sida noogu iman doonta hadda waxaanu soo fahnay masalada ah qur'aan qur'aan baa lagu nasakhi karaa aيad aيad baa laguna skira إلا aيad wxayd mا ننسkخ من آية أو ننسhا نأتي بخير نأتي بخير منها waa aيad kale وإdا bdلnا آية مكاaنة آية waa aيad aيad kale inay نسkhayso لكن su-aaشha imanaysa waxay tahay ma suurtagal ba iyadoo aيad meesha ay taal in marka la barbixiyo xadيiث u yimaado u نaskho maسلadeedo masle la isku khilaafa lakiin sida xooga badan buu ku leeyahay aيad aيad baa lagu نaskhi karaa aيad xadيiث laguma نaskhi karo intaa markuu ku yidhi kadib wuxuu yihi haddana uma waan u iman doonaa marka faahfaahinta iyo dooda culimada masalada ay ka yihaahdeen uma ina الnaskha oo waxaa jira dhowr arrimooda lasoo deliishado aan arki doonaa uma ina الnaskha kama huwa waaqicun fi اlaayaati اlqur'aaniya naskiga sida ayba suurtagal ay u tahay in laga helo aayaadka qur'aanka huwa waaqicun ayضa fi اlaxaadiiث الnabawiyati axaadiista nabiga alay sla sl naski baa ku jira sida aayaadka qur'aanka ay isu nasakheen ba axaadiidkuna isu nasakhda weeye amhiladeeda waxaa ka mid a kama fi اlxadiiثi kuntu nahaytukum can ziyaaraةi الqubuuri fazuuruuha hadda ka hor waxaan idiin diiday qubuurta inaad soo booqataan oo ziyaaro aad ugu tagtaan qubuurtii dadkii amwaadda ahaa laakiin hadda ziyaarta riwaayadka qaarkood waa kana laha alaa fazuuruuha meesha maxaa laga qaadanayaa kuntu nahaytukum hadda ka hor baan idin diiday ilan marka waxaan ka qaadanaynaa fahamka iyo caqliga wuxuuna siinayaa inuu jiro xadiid leh lama ziyaaran karo qbuurta kan dambena uu gadaal ka yimid uu yihi qbuurta waa ziyaaran kartaan inuu yihi ziyaartaanu ka hadlaynana waa maxay waa tii bimacnaa loogu talagalay fainaha tudakirukum biاlaakhira aakhira idin xusuusinaysaa inuu qofka intuu tago oo loogu talagalay weygii loogu talagalay oo eh, adkaartii umaashi bimacnaa salaantii eh, inaad tihiin dadka naga horeeya baad tihiin wa naxnu in sha allahu bikum laaxiquun uu meesha intuu soo istaagay qofka u duceeyu kasoo tago wey ee ziyaartaan ka hadlayna tii maaha wax lagu dul qalan jiro maalma la dul joogi jira taa maaha raggayna hadalkan u dhacaya wey وxadيiث ayaa ka mida kama في xadيiث وxadيiث kuntu نahayتكم can لحuuم الأضاaxي baعda ثaلاaث fakulوu وادkiruu ma badا لكم waxaan hadda ka hor idinka celiyey hilibka udxiyada saddex maalmood ka badan inaad micnaha aad kaysataan laakiin hadda cuna kaysada int intaad doontaan meel dhigta marka caqli wuxuuna siinaya inuu jiray nas kale ee lahaa hilibka udxiyada in bimacnaa saddex maalmood ka badan aana meel lagu hayn karin bimacnaa hawshiisu markaa waktigiisu markaa u dhamaado lakin rasulka alay sala slam wuxu yihi kii hore iska daayo hadda kan qaata marka sunada laftirkeeda naski baa ku jira intaa markuu kasoo baxay si uu markaa habka wax lagu baray academicsuu u noqdo buu sheekh wuxuu ku leeyahay tanbiihun aakhar baraarujin kale limaziidi min الtawasuci fi baxثi الnaskhi wasaa'iri mabaaxith الqur'an si aad intaa in ka badan aad u waasicsatid waxa la xiriira naskiga iyo mabaaxista kale qur-aanka raajic kutu raajic kutuba fani culuumi الqur'aani waxaad u laabataa kutubta culum qur'an ka hadashay gaar ahaan kitaab وkhaasatan kitaab manaahil الcirfan fi culuumi الqur'an waxaa iskale mحamed lisheikh mحamed الزarqani kitaab الإtqاn fi culuumi الqur'an waxaa iskale lisiyuuطi kitaab mabaaxith fi culuumi الqur'an waxaa iskale lisheikh manac الqaطan kitaab الnasr fi الqur'an waxaa iskale lisheikh mustafa zayd kutubta u laabo oo wax badan baa marka ku jira الفصل الخامس فصلka شhanaad إقراaraaت الqur'aani qur'aanka wuxuu sugo إqراaraaت الqur'aani inkastoo masaladan iyada ah ay noo iman doonto lakin qur-aanka waxyaaba usugaa jira maa awradahu اllahu tacaala wuxuu ilaahay uu soo arooriyey bayaanan caddayn uu u soo arooriyey mubtadaan oo markaa shay horeeye ah oo horaan leh oo horay aan loo soo sheegin lakiin marka ay ugu horeyso falaa ishkaala fi اxtijaaji bihi taasu wax ishkaala oo dood oo ka taagan male in lasoo xujaysan karo aayad kastoo la sheegay in daliil ay usoo bato annagana mukalafiin aan nahay o nasaaran tahay in aan ku camal falna arrintaas arrin ishkaal le mala wmaa awradahu xikaayata can qowm laakiin dood waxay ka taagan tahay wamaa awradahu wuxuu soo arooriyey ilaahay xikaayaةa can qowmi iyadoo yahy mid laga soo xigtay dad anahum qaaluu ou facaluu inay sameeyeen ama ay yihaahdeen inay yihaahdeen ama ay sameeyeen faأyadahu ilaahay uu taageeray aw raddahu amaba uu radiyey aw ankarahu amaba uu inkiro yihi ma soconayaan fayuclamu xukmuhu bidalik xukumkiisa markaa waa la ogaanaya bimacnaa waa maxay haddii arinta ay saa u dhacday ilaahay xukumkeedu iska cadyahay ka hanaa'ihi tabaaraka wa tacaala sida ilaahay subxaana wa tacaala amaanta u amaanay calىa xukmi sulaymaana nebi sulaymaan markuu xukmiyey biاlghanami arigii uu u xukmiyey liahli اkaram dadkii ahaa aladii afsadathu oo ay fasahaadiyey oo dhul beertii iyaga aan lahayn intay galeen oo daaqeen waa tanuu ku xukmiye u yihi xataa yacuuda kama kaana ilaa beertu sideedu ay ka soo noqoto dadkan baa ariga haysanaya oo kale wakaraddihi tacaala calى asxaabi الsabti xiilatahum iyo sida ilahi subحaanaه wataعaalى u radiyey asxaaba sabt ee xeelada marka ay la yimaadeen macnahan hadalkan muxuu ka wadaa sheekha wuxuu ula jeedaa wuxuu leeyahay qur-aanka marka la aroorinayo waa saddex xaaladood buu qur-aanka ku arooraa iqraaraat alqur-aan marna waxbaa la sheegaa ya ayuha aladiina aamanuu sidaas sameeya ya ayuha aladiina aamanuu arrintu waa sidaa markaasoo kale shaki kuma jira hadalka inuu anaga noo dhacayo aan ku camal falayno laakiin mamar qaarkii waxaa jirta qisooyin laga sheekeeyey oo ummadihii hore ambiyadii hore marka ay sameeyeen qisooyinka marka laba mid un bay noqonayaan oo ummadihii hore ama dad kale marki lanoga sheekeeyey laba xaalood mid un bay noqonayaan keyska koowaad ama marka in la sheego ilahi subxana watacala markuu sheego u ka waramo informationna siiyo yihahdo sida sidaa dhacday inuu qur-aanka marka uu saaro uu saaro comment yar faala bixin uu yidhaahdo hadalka wuu khaldanaa ama hadalka wuu sax sax buu ahaa markaasoo kale markuu ilaahay uu xukmiyo xukumkaa ishkaal marka ma laha haddii wanaag lagu sheegana waan qaadanayna haddii xumin lagu sheegana waan ka dheeraanayna xaaladda saddexaad waa xaaladda ishkaalka uu ka taagan yahay ee ah qur-aanka sidiisu usoo sardiyey waa la sheegay basagkii oo dhan oo fuula waxba aan ka maqnayn baa la keenay laakiin wax kafaala ka bixina ma laha qur-aankana uu ka aamusay kaasoo kale maxaa lagu sameynaya hadalka annaga miyuu noo dhacaya mana qabanaya mise dadkii hore laga sheekeeyu keliyu gaar ku yahay marka waa saddexdaa xaaladood xaaladda koowaad mubtadaan amtiladoo dhan qur-aankaa tilmaamaysa xaaladda labaad waxaa lagu misaaliyey markii ari uu intuu daaqa beer ay dad ay leeyihiin kadibna xukuمki markii sulayman marka loo soo bandhigay uu yihi waayahay hadiiba beertii la fasahaadiyey oo sidaa lagu sameeyey wax kale maahana iyaguna ha soo haysteen ariga ilaa beert sideeda xaaladeedi hore marka kaga soo noqon doonto waa tan uu yihi maaragtay eh, eh, nebiylahi sulayman dadkii canabka iska lahaa oo kale xaaladan marka marka waxaa kaloo haddana la radiyo kale asxaab sabti o kale xilada ay la yimaadeen hata ilahi suuraة اlcraaf uu kaga hadloo kale id eh, yacduuna fi الsabt id taatihim xitanu ywma sabtihim shuraca وyومa laa تأtiihim watan وyومa laa ysbituuna waatan qur-aanka uu cadeeyey min awalihi ilى aakhirihi xiilada in la radiyey laakiin waxaa jirta xaalado ama xaalado waxaa jiri kara u soo aroori kara qur-aanka iyadoo faalana aan laga bixin qur-aanka uu ka aamusay kaa maxaan ka samaynayna wmaa sakata الqur'aanu can ta'yiidihi qur-aanka wuxuu ka aamuso o aanu taageerin wa can raddihi iyo ka hor imaadkiisa ka aamuso yani haana ma dhihin mayana ma dhihin wuu ka aamusay wlam yatabayan min الsunaةi الصaxiixati sunadana aanan ka cadaanin ana اlxukma bikhilaafi xukumka in arinka arrin ka soo horjeeda u yahay xaaladaas oo kale maxaa lagu samaynaya fahuwa xujaة kaana xuja lagu tirinaya bu yihi ka qowli asxaabi الnaari sida asxaab الnaar hadalkooda lima qiila lahum lama qiila lahum markii lagu yihi maa salakakum fii saqr war ahlu naaro maxaa naarta idin geliyey qaaluu waxay leeyihiin ama ay yidhaahdeen oo dhihi doonaan lam naku min almusaliin kuwa dadka tukada ka mid maahayn walam naku nuطcimu اlmiskiin dadka masaakiintana ma quudin jirin اxtuja biha aayaddan waxaa loo soo deliishaday calى ana الsalaaةa salaadii kaanat waajibaة calى اkufaari kufaarta inay waajib ku ahayd ninka kaafirkaa si kasto ha ahaadee in salaadu ay waajib ku taha laga qaato wey marka aayaddan ma salakkum fi saqar qaalu lam nakum min almusaliin waa ummad hore loo cadaabay waa arin hore marka u dhacday qur-aanka markuu sheegay kama hadlin marka tayiidna ma sheegin raddina maanu sheegin quraanka markuu ka aamusay ayaddan oo kale marka culimadu marka waxay yihahdeen xataa xaaladan saddexaad xujay usuu bataayo waan soo deliishana waa tan loo soo deliishaday in salaadu waajibka ahayd kufaarta wainamaa kana اlamru kadalik sababta keentay in saas qeybtan saddexaad la soo deliishadana wax kale maaha liأna alqur'aana kitaabu furqaan maxaa qur-aanku waa kitaab wax kala saaraya wa hudan wa kitaabu hudan waa kitaab dadka hanuuninaya wa nuurin wa kitaabu nuur waa kitaab nuura falaa yuuridu amra baطila qur-aanka iskama keena hadal baطila ma soo arooriyo oo fayaskutu alayhi fayaskutu calayhi wayatrukuhu duna bayaan oo intuu ka aamuso aanu cadayn in yani biduun faalka bixin inuu qur-aanka iska soo arooriyo ayad arrintaa ma suurtoobis ilan qur'anka waxa logu talagalay inuu dastuur wax kala saaro inuu noqdo ma suurtagal ba in wax layska sheego iyadoo wixii inay khaldan yihiin inay sax yihiin aanan la cadayn inuu qur'aanka ka aamuso arrintaa ma suurtoobayso wey تنبيه baraarujin kale لمزيد من التوسع في هذه المسألة si aad macluumaad intan ka badan aad u heshid masaladan si gaara raajic kitaabana buu yihi kitaabka aan qornay waa sheekha qoray أfعاal الرasuul mبxث تqريiraaت الlahi taعaalى mujalada labaad صفxada miya خaمسa خaمسiin boqol iyo konton iyo شhan ilaa laga gaaro miya اثنين وستين boqol iyo لحdan iyo labo meesha waxaa noogu dhamaaday ruknigii koowaad magac baxay alqur'aan الbاb الثاني baabka labaad الsuنة النabawiyة sunada nabiga عalيه الصلاaةu وaسلاaم الsuنaة في اللغati suno marka laysku dayiyo in la erey bixiyo oo la ogaado macnaha macnaheeda badana suno suno sunan iska nidhaha lakin erey bixinteeda luqada maxaa loola jeedaa الطريqaةu wadada loola jeedaa wadada qofka uu mara wa lagu magacaba suna qaala labid nin gabyaa wuxuu yihi tix uu tiriye wuxuu yihi min macshari sanat lahum aabaa'uhum likuli qowmi sunaة wa imaamuha min macsharin rag baan ka soo jeedaa buu yihi sanat lahum aabaa'uhum aabayaashood ay u jideeyeen oo wax u jideeyeenoo waddo ay u caddeeyeen likuli qowmin dad walba oo meel deganna waxay leeyihiin sunnatun waddo ay raacaan wa imaamuha wa imaamu tilka sunna wadadaa ay qof hogaamina way leeyihiin buu yihi ninkan isagoo masale ka hadlayay sixdaaba marka wuxuu ku sheegay marka kaatibku wuxuu rabaa inuu soo deliishado luqada carabiga sunna waxaa lagu magacaaba wado markaa la maro ayaa lagu magacaabaa sunada rasulka alay sla slam markaa maqisho wadada rasuulka alay slat slam uu maray iyo habka uu dhaqmay habdhaqanki rasulka alay sla sl ma ila dalik fanisbatu aw fasunatu الnabiy salى الlaه alيه wasalam rasulka alay sla slam sunadiisa hiya طariiqatuhu waa wadadiisa alatii mahadahaa ee uu u gogol xaaray lilmuslimiina muslimiinta liyasiiruu calayha fii diinihim say ugu socdaan wax alla wixii diinkooda marka la xiriira wa min hunaa iyadoo meesha aanu ka dhaqaaqayno tucarafu الsunnatu sunnada waxaa lagu qeexaa sharci ahaan isilaaxan erey bixin oo sharci waxaa lagu qeexaa biannaha inay tahay maa uhira can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam rasuulka waxa laga wariyey oo min qowlin oraah ah aw ficlin ama fal ah aw tarkin ama ka tegid aw taqriirin amaba sugis wa bacduhum qaarkoodna yaziidu calى dalik waxayba ku daraan oo arrintaa ay raacayaan awsaafa الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasulka alay sla slam tilmaamayaasha uu leeyahay alkhalqiyata ee la xiriira hab abuurka ilahi subxana wa tacala isaga u abuuray iyo wاlkhuluqiyata ee la xiriira akhlaaqdiisa iyo dabcigiisa la xiriira wa bacduhum qaarkoodna yudiifu ilayh waxayba ku daraan ma kaana calayhi الصaxaabatu ridwan اllahi calayhim wradia allahu canhum saxaabada waxay ku taagnaayeen oo waddo ka dhigan jireen min alaqwaali wاlafcaali wاlaxwaali ee oraa iyo falal iyo axwaalba isugu tagtay وسنxsر البحث في السuنة في caشhرaةi فصuل hiy ka hadlitaanka aanu ka hadlayno sunadana toban qodob baanu kusoo koobi doonaa bu yihi marka marka la qeexaya الsuنة inkastoo faahfaahinta ay noo iman doonto haddana suنة waxaa lagu magacaabaa rasulka عليه sل sلم wuxuu yihi inama الأعmaaل بالنiyاt waa suno maxay qowliye ah hadal bay kaga soo fushay ficil bay noqotaa waa markuu mثala markuu tukada rasulka slam bu u tukan jiray gacmaha meeshan buu saari jiray habkaa buu u sujuudi jiray sidaa buu u soomi jiray waa mid fal markaa la xiriirta ama waxay noqotaa tarka rasuulkaa ka tegey rasuulkaana samayn ama taqriir bay noqon kartaayo hortiiba inta wixii lagu sameeyo ka aamusaya caqli wuxuu ku siinayaa rasulka alayه الslat salaam marba haddii rasuul uu yahay iyadoo khalad hortiisa lagu samaynayo inaanu aamuseen macquul ma waa inuu saxo nooc cuntada ka mida ah hortii lagu cunay sida amtilo fara badan noo iman doonto tusaalooyin fara badan arrintaa marka waxay muujinaysaa haddaanu xitaaba isaga aanu cunin in cuntadaas marka ay xalaal ahayd waxaa ka mid a ah haddana dadka qaarkii waxay ku daran rasulka alah sala slam sunadiisa sida ilaahay u abuuray sida markay ay ka hadlayaan oo kale rasuulka alيه slat slam wuxuu ahaa midabkiisu sidaa qaamadiisu sidaaba ahayd markuu soconayo saaba u socon jiray had marka uu rasuulka alيh الsalaatu wasalaam uu haddana uu fadhiyo habkaas u fariisan jiray markuu milicsanay habkaas u milicsan jiray markuu rasuulka alيه slat slam uu qoslay uu dhoola cadayn jiray rasuulka alيه slam markuu khudbadanay gacanta saaba u dhihi jiray habkaaba u jeysan jiray laysa bالطawiili albayini tuuluhu mid dhirarkiisu aad u dheerna ma ahayn mid aad u gaabanna maahayn rasulka alي slm dhexdhexaad buu ahaa waxaa lagu magacaba suna maada alkhalqiya hab abuurka oo ilahi subxana wa tacala u abuuray nabiy lahi moxamed sal alay wasalam ama khuluqiya la xiriirkaayo sida akhlaaqdiisa oo kale rasuulka alayh salaatu wasalaam qofka markuu musaa gacanta uu gelinayo o kale gacanta markiiba lama ordi jirin wuu sugi jiray qofka markuu la hadlay indhuhu ka fiirin jiro waa kama jeysan jirin rasul maxamed sal alayh wasalam marka uu khudbadaynayo kale wma ilى dalik waxyaabaha khuliqda rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ilaa caaisha xadiidkii bukhaari ay tiri kana khulquhu اlqur'aana rasulka alayh salatu salaam dabcigiisa inaad ogaatid ma u baahan tahay waa qur'aanka wuxuu farana wuu fartoomi jiray wuxuu ka reebana waa ka reebtoomi jiray marka suno taasaa lagu magacaaba kuwaa ku dara marka qaarkoodna waxay leeyihin maya aanu sii ballaarine xitaa saxaabatu rasuuli lahi sal alيه wasalam falalkoodii kala dunaa ile noo soo xigtay oraahdoodii kala dunayd ee bimacnaa akhbaartu ay noo sheegtay dhammaantood waxay la soo gelayaan sunatu rasuli lah sal ه alيه wasalam iyo axwaasha kala duwan ay ku sugnaan saxaabatu rasul lah sal ه alيه wasalam وعalى kuli baab اxadiiثna sibaa loo tacriifiya baab usulna sibaa loo tacriifiya qolo walbaba tacriif gaara leedahay midkay doontaba ha noqotee hala yaabin marka haddaad aragtid iyadoo nin saxaabi wax uu sameeyey haddana loosoo la yihahdo baabu sunay soo gelaysaa taana hala yaabin way noo iman doontaa marka wuxuu yihi toban qodob baan u kala qaybinayna qodobka koowaad xujiyaة الsunati wa manzilatuha fi اlqur'ani qur'aanka in sunada lasoo xujaysan karo iyo booska ay qur'aanka ka taagan tahay number labo ma huwa xujaة min alaqwaali wاlafcaali wama laysa kadalik aqwaasha rasuulka alيه الsalaatu wasalaam ooraahda rasuulka alيه الsalaatu wasalaam iyo falalkiisa kala duwan maxaa xujo ah maxaanan xujo ahayn xujo waa maxay maxay khasab nagu tahay inaan anaga ku camal falno aanu soo deliishano iyo inaanay saa nagu ahayn arintaana waan u bixi doonaa buu yihi qeybta saddexaad alafcaal keliya laga hadli doonaa falalka rasulka alيه الsalatu wasalaam qeybta afaraad atark wuxuu ka tegey qeybta shanaad ataqriir wuxuu sugay qeybta lixaad anwaacu naqli الsunati ilayna noocyada kala duwan ee sunada laynoogu soo xigtay wa darajaatuhu iyo naqliga darajaadka uu kala leeyahay min xayثu اlquwa maxaa saxiixa maxaa daciifa qaybta todobaad الtwatur mxaa lagu magacaaba oo shalay afka kusoo dhufana iyadoo faahfaahsan way noo soo socotaa alaxaad maxaa lagu magacaaba shalay soo dultaagna taagna iyadoo faahfaahsanna way soo socotaa alfaad الriwaayati xadiidka marka la warinayo kelimaadka kala duwan uu kusoo aroori karo number toban alriwaayaةu bimacna tobankaa qodob waa toban qodob oo si balaaran ee faahfaahsan loo qaadaa dhigi doono biidn اlahi subxaana wataعala cutubkan marka hadda la guntay ee ah cutubka labaad ee aladila اlmutafaq caleyha ka bilaabanaya ama ma yatacalaqu bikayfiyaةi اlاstidlaali waxa la xiriira soo maaha habka loo soo deliishanayo bisunati sunada sunada habka loo soo deliishanayo fasayaأtii fi اlqism الsaadisi in sha allah taa qeybta lixaad bay ku iman doontaa waanu sugeynaa alfasl اlأwl xujiyaة الsunati wa manzilataha min اlqur'aani sunada in lasoo xujaysanayo iyo meeshay ka taagan tahay qur'aanka arinta waa arin muhiima ah, baabkan waa baab aad iyo aad muhiim u ah oo ay khasab ay tahay in la daraaseeyey maxaa yeeley waagii hore mushkilad nagama haysan haddaan nahay dad muslimiina khaasatan eh, dadkeenan eh, in sunada rasuulka alah salatu slam ee diinka ay kamid taha lasoo deliishanay lakin hadda waxaad moodaa qurankii meelaha ay wareejinayeen dad fara badan eh, ajnaas kala duwan ee maanta suuqa lasoo gala sunada rasulka alah salatu salam in la dhegeysto ama xataa la akriya maaha qur-aanka intuu yelo qur-aanka sunana ma shaqaynayso marka waa hadal waagii xataa munaafiqiinta iyo kufaarta ay wadi jireen maantan ay aad iyo aad u horboodeen ay hogaanka uhayeen nimankan ay ku magacaabeen orientalisis ama almustashriquun ee iyagu ka shaqeeya un keliya islaamka sida loo duri lahaa haddana waxaad arkaysaa niman fara badan baad qolal kala duwan oo paltoga iyo meelo kala duwan bay u samaysteen kaga hadlaan suna rasuulka alay sala slam inayna shaqaynayn kutub fara badanna waa la qoray oo nin walba uu iska hadlay marka waxaanu ka hadlaynaa ama baabkan wuxuu ka hadlaya biidn illahi subxaana watacaala suنa rasuulka aليه الصلاaةu وaسلام in la soo deliishanayo iyo in la soo deliishada waxyaabaha keenaya ee adilada marka cadaynayso waa marka baab muhiima يعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رsuuل الله صلى الله عليه وسلم مسلم walba wuxuu اعtiقاadsan yahay نeبi محamed inuu rasuulka all u yahay أرسلh ليدعو الناaس إلى أن يؤmiنوا باللahi إلaها واaحدا uuna u soo diray inuu dadka ugu baaqo inay rumeeyaan ilaahay ilaah keliya ilaah ahaan inay u rumeeyaan oo keliya wa an yacbuduuhu wayaslukuu طariiqahu اlmustaqiima ayna caabudaan ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala ayna raacaan ariiqahu siraatahu اlmustaqiima leh ilaahay subxaana wa tacala wadada toosan bimacnaa uu markaa u jideeyey ilan ujeedada rasul maxamed sal alيه wasalam loo soo diraa waxa ahayd inuu dadka diinka ugu baaqo waxuu dadka ugu baaqan hal mabda oo ah in ilaahay keliya la caabudo waana wadada keliya ee tooska ah ee jannada qofka gaarsiin karta wa muqtadaa hada اliimaani iimaanka kan wuxuu keenayaa an nu'mina bisidqi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam fima akhbara can illahi wa can shariicati اllah inaanu rumayno rasuulka alay sala slam inuu ku run sheegay wax kastuu nooga soo xigtay ilaahay iyo shariicada ilaahay wax alla wixii la xiriiro rasulka alay sala slam uu ka warramay inaan sideeda duubduub u rumayno iyo eh, jumlaة وتفriiقا oo aan lakala saarin wy fain أخbara can شhay rasulka aليه sl haduu arin uu ka hadlo أnahu min الdiin inuu arinkaa uu diinka uu la xiriiro fakhabaruhu xujaة عalayna hadalkaa isaga rasulka aليه sl slam uu sheegay xujuu nagu yahay waan ku khasbanna inaan ku camal falno wey wa xukmuhu laazimu lana xukunkiisana wuuna laazimaya bmuqtadىa iimaanina iimaankeena waxa uu keenayo birisaalatihi aan rumaysannahay risaalada markaa lala soo diray وkذلika in facala شhayئa bayاana للdiin taa waxaa lamid haduu rasulka aليه slat slam u fal intuu sameeyo uuna ugu talagalay inuu diinka markaa ku cadeeyo faficluhu xujaة عalayna ficilkiisu xujuu nagu yahay an nafcala mثla ma facala inaanu samayno wuxuu isagii sameeyey oo kale fadaliilu xujiyaة الsunaةi idan in suno lasoo deliishanayo waxaa u daliila huwa شhahaadaة ana mxameda rasuul الlah qiritaanka uu qofka uu qirayo nebi mxamed rasulka alيه slat slam u hor daliilka weyn ba ma laha marba haddaad tiri mxamed rasuul الlah de rasuulka alayه الsalaatu wasalaam oo fariinta wado oo ilaahay ka warbixinaya oo akhbaarta noo soo guurinayay maanay ahayn marka caqligaaba ku siinaya wax kastaba intaadan aadan gaarin inay khasab nagu tahay marka in rasuulka maxamed sal alيه waslm aqwaashiisa la qaato hada alamru hada arinku waa kaa eh wاlqur'aanu ayضa yadulu ayضa yadulu calى wujubi اlcamali bالsunati الnabawiya qur-aankana wuxuu kaloo tusinayaa inay waajib ay tahay sunada rasulka alay slat slam in lagu camal falo ragga marka diidaya sunada aayaadkaas o dhan ba iska indhasaabeen qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah qofkii rasuulka alayه الsalatu salaam aطeeca oo u hogaansamay ilahay buu aطeeca wa qaala wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu aطicu اllaha warasuulah mu'miniinay ilaahayna aطeeca rasuulkiisana aطeeca wuxuu kaloo ilaahay uu yihi wma kana limؤmini walaa muؤminaةi إida qadى allahu warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim muؤmin iyo muؤminad uma ahaanin haddii ilaahay rasuulkiisa arrin ay xukmiyaan inay kooda gaarka ah arintooda gaarka ay door bidaan oo dantooda gaarka ay ka hormariyaan tii ilaahay rasuulkiisa uma ahaanin waa maxay marba haddii qaala allahu iyo qaala rasuul meesha ay taal qofkii inuu ra'yigiisa ka hadla maaho wa qaala wuxuu ilahay laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswaة xasana rasuulka maxamed waxaa idinkugu sugnaada ku dayasho wanaagsan intaasoo dhan marka waxay daliil u tahay maxay in sunadii ay xujo ay tahay manzilaة الsunati min الqur'an mar haddaanu fahmno marka in sunadii ay xujo ay tahay intaa ayadood iyo kumaanku ka badanna ay muujinayaan in sunada marnaba aynaan ka maarmin waxaan marka ogaanaynaa booska sunada ay ka taagan tahay qur'aanka sidee sunada iyo qur'aanka labadooda loogu camal falaya الsunanu min xayثu calaaqatiha bاlqur'ani calى arbacati anwac sunada xiriirka ay la leedahay qur'aanka afar nooc baan u qaybinaynaa xiriir ka dhexayn kara sunada iyo qur'aanka الnooع اأwl qeybta koowaad sunaة waa suno sunadaasoo taأtii u imanaysa bxukmin xukm la imanaysa xukumkaasoo muwaafiqin waafaqsan lilxukm اlwaaridi fi اlqur'aani xukumka qur'aanka kusoo arooray xadiid baa imanaya xadiidka wax cusub ma sheegayo muxuu sheegayaa نفس الحكم isla xukمkii aيada qرآaaنka lagu sheegay مساawin lahu ee kala mida في المعنى حagga معنaha ولم تزid canhu wana mayan زiyaada lama imanin sawاء كانت qwلية aو فiعliyة marka waa isku mida sunadaas ha noqoto mid qwliya ama mid فiعliya ah sunadu xadيiث baa imanaya xadيiثka wuxuu waafaqsanya boqol kiiba boqol aيad qرآaaنka ku qoran زiyaada kuma jirto wax ku jiraay male boqol kiiba boqol iswaafaqsanya مثال mثلا masalan falqowliyatu masalan markii oraha ahaan sunadaas u dhacaysa waxaa ka mid a kaamri الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam liصaxaabati bisiyaami ramadaan amarka rasulka alay sala slam uu saxaabada uu faray ee ah inay bil ramadaan ay soomaan ramadaan sooma la yihi wa ismaami اlxaji xajka oo la dhamaystiro kulu dalik sunadaasoo dhan ilan axaadiis baa kusoo orortay in la soomo in la xajin axaadiis baa kusoo orortay muwaafiqu liqowlihi tacala kulli isku soo duuduuba waxay waafaqsan yihin soonka marka laga hadlayo ilaahay hadalkiisa waa kutiba calaykum الصiyaam soon baa laidinku waajibiyey xadiid walba marka ee soon ka hadlay muxuu waafaqay aayadda وhaakada وqowluhu وأtimu الxaja والcumraةa lilah xajka iyo cumrada ilah u dhamaystiray xadiid walba ee ka hadlay xajka muxuu waafaqay aayadda marka xajka ka hadlayso wاlficliyatu sunada markay ficliye ay noqoto أن الlaha أن الlaha subحaanaه وataعaalى amara fi الوضuءi bgasli الwجهi ilahi subحaanaه وataعala weysada wuxuu faray in wejiga la dhaqo wاlkafayni labada gacmoodna in la dhaqo ilى اmirfaqayni labada suxul ama xusul waxaa dhihi lahaydba inta laga gaaro wamasxi الra'si madaxaana in la masaxo wagasli الrijlayn labada lugood in la dhaqo ilى اlkacbayni labada aanqow intii laga gaaro ama waqoob waxaa dhihi lahaydba fafacala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam dalik nebiga alayه الsلat slam marka sidaa buu sameeyey fagasla wجهahu اmtihاala lilamri bgasli wجه wejiguu dhaqa isagoo u hogaansamaya amarka la siiyahay wejiga inuu dhaqo wamasaxa الra'sa madaxiina waa uu masaxay imtihاala lilamri bimasxi الra'si isagoo u hogaansamaya amarka ilaahay xaggii ka soo arooray ee faray inuu madaxa masaxo wahaakada wixii lamida marka waxaad arkaysaa marna qowl bay ahayd waan soo dhaafnay marna waa ficil waa maxay aayaddii baa soo aroortay waxaa la yihi markaad tukanaysa idaa qumtum ilى الصalaati fagsiluu wujuhakum aydiyakum ilى اmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum arjulakum ilى اlkacbayn aayaddu saasay u kala faahfaahday rasuulka alيه الsalatu salaam qodob walba ee aayadda ku soo arooray sidiisuu u howlgeliyo ugu camal falay taa marka sunada ficliga rasulka alيه الsalatu salam maxay waafaqsan tahay aayaddaa sida guud markaa loo sheegay wa xukmu hada الnowc nooca kan xukumkiisa oo ah markii nooca koowaad baan ka hadlaynaa markay sunada ay timaado ay qur-aanka ay waafaqsan tahay ama xukun qur-aanka ku aroora ay waafaqsan tahay kusoo arooray ama qowli ha noqote ama ficli ha noqote nooca kan أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها nooca kan wuxuu تطبيqinaya طبقaya bractisaynaya howl gelinaya qرآaنka waxa uu muujinaya wuna adkeynaya confirmation bu ku sameynaya وهو ma يسمى bاب التقرير nooعana wa lagu magacaabo bاب التقرير waan kasoo gudana النوع الثاني nooca labaad ama xiriirka labaad ee ka dhexayn kara sunada iyo qur'aanka qول أجmila في القرآن hadل si duuduuban qur-aanka lagu sheegay bilafdin waxaana lagu sheegay orah laa yudara almuraadu minhu tafsiila aan la fahmi karin ama aan la oqoonin muraadka laga leeyahay marka la faahfaahinayo laakiin qur-aanka wuxuu sheegay hadalkii oo duuduuban faahfaahinta marka lama yaqaan fajaءat الsunaةu mubayinaة lلtafaasiil sunadii baa timid iyadoo cadaynaysa faahfaahinaysa sunada marka way imanaysaa ilan aayad waxay tiri waxbaa la sheegay wix way duuduuban yihiin xadiis baa ka daba yimid wixii buu kala qaadqaadaya sharaxaya waana miثaal dadka dhan ay yaqaanaan mithaalu dalik أna اllaha tacaalى amara bالصلاة ilahay salaad buuna amray qur-aanka o dhan waxaa soo noq noqona aqimu salaata keliya lakin habkaa u tukanaysa lama sheegin walaakin lam yubayin acdaad الrakcaat ilahay ma cadaynin inta tiro rakca la tukanayo rakcaadka la tukanaya tiradooda intay yihiin walaa kayfiyaatiha iyo habka loo tukanayo walaa awqaataha iyo waqtiyada la tukanayo walaa kula shuruuطiha iyo shuruuddeeda dhan ma cadayn qur'anka waxaas o dhan ma sheegin fajaءat الsunaةu sunadii baa timid dowrkii ay gudan lahayd baa la gaaray tubayinu kula dalik iyado waxaas o dhan cadaynaysa xadiis baa yimid oo le habka u tuko duhurka waa afar rakco casr waa afar rakco maqrib waa saddex cisho waa afar salaa subax waa labo habka u tuko gacmaha meeshaa gee meeshaa dhig waqtigaa tuko shuruuddu waa sida taabay ku burtaa sunada cadaysa wqul mثla dalika taqriiba fi الزakاati والsawm والxaj sidaasoo kale waxaad ka tiraahdaa zakadiina waa sidaas oo kale soonkiina waa sidaas oo kale xajkiina waa sidaas oo kale hadda zakadoo kale wa aatu zakata qur-aanka ma dhaafin laakiin geela markuu intaa gaara laga sadaqeeya ariga markuu intaa gaara laga sadaqeeya dahabka markuu intaa gaara laga sadaqeeya sunada cadeyda bisha waqtigaasaa la sadaqeeya sunada cadeyda soonka waxaasuu kaaga buraa iyo waqtigaasu soonka bilowdaa iyo habkaasu noqdaa sunada cadeyda xajka intaa laga bilaabaa iyo dhagaxa sidan baa loo tuuraa iyo sunada cadeyda qur-aanka marka iyo shaygii duuduuban oo bimacnaa iswato jumla ayuu meesha markaa keena وhذا ma يسمى بيان التفsير kana wa بيان التفsير marka hadii sunada iyo qرآaنka iswaafqsan yihin بيان التقرير baan ku magacawnay sunada haday haday fasirayso qرآنka waxaan ku magacawnay بيان التفsير marka ere bixintan inuu qofka ku baraarugo dusha ka qabto ومنه أيضا taa waxaa kamida marka ma جaءa في القرآن cاamة wax si guud ahaaneed qرآنka ugu soo arooray فkhasasthu السuنaة sunadana ay gaar yeeshay naxو aayati xurimat calaykum umahaatikum wabanaatikum waxaa laidinka xaaraantinimeeyey inaad guursataan hooyooyinka idinka idin dhalay gabdhaha idinku aad dhasheen ilaa akhir aayaddu ay ka hadashay iyo intii markaa laga hadlay muxaramaadkii o dhan ilىa qowlihi intii laga gaaro wauxila lakum maa waraaءa dalikum waxaa ladin xalaalayay kaa wixii ka soo hara akhrajat minhu الsunaةu sunadu waxay ka saartay aljamca bayna اlmarأaةi wa camatiha in gabar iyo eedadeed guur uu wada qabto aw khaalatiha amaba gabar iyo habareerteed guur wada qabto aayaddan wuxuu ku leeyahay maala aayadda markaad akri suuraة النisاء ilah wuxu xurimat calaykum umahaatikum ayaa laidinka xaaraantinimay وbanaatukum gabdhaha idinku dhasheen وakhawaatukum kuwa gabdhaha idinka idinla dhashay وcamaatukum eedooyinkiina laidinka xaaraantinimay وkhaalaatukum habaryaashin ba laidinka xaaraantinimay وbanaat اlأkhi وbanaat اlأkti kuwaad adeerka u tihiin kuwa bmacnaa abtiga aad u tihiin intaa ayad way soo wado haddana waxaa laga hadlay radaaci baa laga hadlay nuugmadii haddana waa lasoo waday waa xalaa'ilu abnaa'i waxaa kaloo laga hadlay warabaa'ibukum alatii fii xujuurikum waxaa kaloo laga hadlay haweenka idinku aad qabtaan gabdhaha ay niman kale usoo dhaleen kuwan ldinka xaaraamti haddana waa la hadlo waa lasii yihi وxalaaل abنائiكم الذiina min aslاabiكم wiilasha idinku aad dhasheen dumarka kuwa ay qabaanna iyada saasoo kale idinku xaaraam intaas markay ayaddu ka hadashay ayaa aakhirka waxa l وxila lakum ma waraaءa daliكum intaa wixii ka soo xalaal bay idin yihin meesha marka maxaa laga qaadanaya qofka aayaddan waxaan lagu sheegin in maxay ay kuu banaantah inaad guursan kartid laakiin sunada gadaal ka timid oo waxaa la yidhi wax kaloo waxaa jira aayadda aan lagu sheegin oo sunnada ay ku darayso o ah kuma banaana inaad hal mar wada guursatid simultaneously hal mar inaad guursatid gabar iyo habareerteed ama gabar iyo eedadeed labadoodaas hal mar nikaax kuu qaban maayo ilaa allahuma mid markay aad kala tagtaan midda kale markaan inaad ku wareegtid taasu marka xukunka sharciga waa sidaa marka qofkii aan sunnada milicsan oo aan yihaahdo qur-aanka wuxuu yihi uxila lakum maa waraa dalikum qur-aanka intaabuu sheegay wuxuuna yihi uxila lakum maa waraaءa dalikum wixii kasoo har xalaal bay idin yihiin kaasoo kale muxuu samaynayaa gabadhi habarteed buu isla guursanaya iyada eedadeed wax kastuu marka samaynaya marka faa'iidada sunada ay leedahay waa sidaa in sunada markaa la darso maxaa le qur-aanka habku usoo ororiy waa hab guud habka gaar ahaaneed ee sunadu ay arinta ula tacaamushaan waa habkan hadda aan arkayno النوع الثالث qaybta saddexaad qowl waa hadalo ذukira في الqur'ani qur'aanka lagu sheegay faجاءت الsunaةu sunadana ay timid mutaأkhiraة canhu qur'aanka gadaashiibay timid bkhilaafihi waxay la timid arinkaa ka duwan mucaaridaة lahu iyadoo ka hor imanaysa calىa wجhin bayna ugaga hor imanaysaa laa yumkin الjamcu baynahuma aan la isugu geyn karin aslanba aan la jamcin karin fatakunu waxay noqonaysaa marka sunadii naasikatan midii nasakhaysa lahu qur'aankii mugayiratan midii bedelaysa wa hada nooc nooca kan yusama waxaa lagu magacaabaa bayaan الtabdiil in bedelid la cadeeyo yuhbituhu bacض اlculamaa culamada qaarkood baa sugaya wa yunkiruhu kasiiru min almuxaqiqiin muxaqiqiinta badankoodana waa ay diidayaan marka masalada masale aan dib usoo dhiganay ee ahayd waxaanu soo fahmnay aayad qur'aana in aayad qur'aana keliya un lagu nasakhi karo laakiin waxaanu in yar soo mil aanu afka kusoo dhufanoo niri ka waran aayad qur'aana ma la nasakhi karaayo sunadii ma nasakhi karta xadiid ma nasakhi karaa masaladaasaan soo niri masaladan iyada wuxuu sheekha in yar ka soo dhawaajiy uu yihi sida raajixa sunadu ma nasakhi karto qur-aanka maxaa labadu horta waa inay isku awood yihiin qur-aanka awooddiisa waa la ogyahay meeshuu taagan sunada marka way ku xigtaa labada markaan isku bixinayno kan baa kan bedel waa inu isku awood noqdaan ayad ayad way bixin kartaa laakiin ayad sunna ma bixin karto marka arrintan markaan kasoo hadalna kadib ayaan oo aan soo baraarujinay alimam shaafiعي waa dadka ugu dardaran ee aad aad uga adag oo kitaabkiisi kitaabkii ugu horreyy usul fiqi la qoray sidaan maalinta ararta iyo hordhacan kusoo sheegnay ee lagu magacaabay arisaala buu si kulol arintaa uga hadlay ou leeyahay macquul maaha in qur'aan la nasakho suno ay nasakdo arrintaas marka sheegaya marka ibn taymiyana masaladaas oo kale wuxuu ku sheegaya eh, kitaabkiisa lagu magacabay fataawa اkubra eh, mujalada eh, ma aragtay labaatanaad saddex boqol iyo sagaashan iyo toddoba iyo saddex boqol sagaashan iyo sagaal wuxuuna aad iyo aad u taageeray ibn taymiya eh, ra'yiga leh in aanan qur'aanka lagu naskhin karo suno intaaba marka tilmaamay marka wuxuu yihi hadalka isagoo adkeynaya ibn taymiya wuxuu yihi xurmada qur'aanka uu leeyahay waxay keenaysa arrin sidaas oo kalea ah. marka wuxuu yihi man maan waxaan aqbalayna ma laha oo lamaba hayo eh, xataa dadka leh marka aan weydiin mar qolyaha kale niman dadka leh suno way naskhi kartaa suno ayaa waxay nasakhi kartaa ama xadiid wuxuu nasakhi karaa aayad dadka leh maxaa u daliila marki la yihahdo waxay sheegaan saddex daliil bay sheegaan saddex daliil bay sheegaan saddexdaa daliil oy leeyihiin saddexdaa daliil waxaanu ka dhadhaminaynaa ama aan ka fahmaynaa in ay yihiin adilo muujinaysa in axaadiisii ay nasakheen qur-aanka ay nasakheen saddexda daliilna culamada diideysa sida alimaam shaafici sida alimaam ibnu teymiya iyo ragga kale iyaga ku daba dabafayle waxay leeyihiin jawaab baan uhaynay dhegeysta saddex daliil waa kan daliilka koowaad wuxuu tilmaamaya waa daliilka in yar hadda kahor aan soo sheegnay aayaddii ahayd kutiba calaykum ida xadar axadakum اlmowt in taraka khayra lilwasiyati lilwaalidayn walaqrabiin aayadda ka hadlaysa wasiyada qofka markuu geeriyoonayo in maxay uu dardaarmo uu yihahdo hebelna intaa hala siiyo hebelna intaa hala siiyo aayad bay ahayd marka waxay leyihin aayaddan waa la nasakho waxaa nasakhay xadiid baa nasakhay xadiidka muxuu ahaa laa wasiyata liwaariثin qof dhaxal xaq u leh ee la hubo inuu xigaal u yahay meydka eh, in loo dardaarmayo diinta marka waa ay diido o ilah subxaana watacaala gooyey oo kale wey marka waxaa leeyahay daliilkaas waa baan haynaa bay leeyihin rasulka alay sala slam xadiiskiisa lagu naskay qolyaha diidan naskiga ah inay sunada ama xadiidka wax naskiga waay leyihin way ka jawaaben waxay leeyihin maya waxa lagu naskay xadiidka mahan waxa lagu naskay aayaadka ku soo mawaariista ayada walakum iyo ayada yuusikum iyo ayada istaftuunaka saddexda ayadood ee dhaxalkii kala saarsaaray kuwaasa lagu nasakhay marka jawaabta way shaqayn weyday waxay kaloo soo deliishanayaan xadii aayadii kale ahayd faamsikuuhuna fi اlbuyuuti xataa yatawafaahuna اlmowt aw yajcal allahu lahuna sabiila markii laga hadlayay arinta zinada ah oo haddii ay dhacdo in bimacnaa waa intaan aayatu rajmiga ayna soo degin ka hor hadday dumarkii zinadii ay la yimaadaan guryaha ku xabisa ilaa geeri uga timaado ama wado kale markaa loo helo waxa la yidhi ayadan waa la naskay waxaa naskay bay yihahdeen xadiidka ah khuduu canii khuduu canii war iga qaata iga qaata ilahi subxaana watacala waduu u sameeyey hadday bikre ay tahana jadalkeedu waa sidaa haddii allah mustacaan guur xalaalo hore usoo gasho ama hadda ay ku jirtana habkaabaa loo radminaya waa tan axaadiistu markaa tilmaantay marka waxay leeyihiin xadiidkaa baa naskay laakiin waxaa la yidhi arrintan iyada ma soconayso maxaa yeele sunnada marka kan waxba ma nasakhine ee waxay tilmaantay fabayanat الsuna tilka اlgaaya ilaa muddada lahaynaya keliya cadayda waxba ma nasakhin marka kan bayaaniyay u timide naski iyo tabdiil uma imanin daliilkan la tagaa la yihi daliilka saddexaad la yimidan wuxuu ahaa waxay yidhaahdeen soo qur-aanka ma ma diidin waa la xaaraantinimeeye bilaha xurmada leh oo ilaahi subxaana watacaala caganaanta u sugay ee xurmadooda leh in dagaal la galo oo waa tan ilahi suuraة الbaqr ku le yasaluunaka can الشhهر الxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir waxay kaa weydiinayaan bisha shahr xaraam dagaal la galo waa dagaal aad u daran waxay leeyiin ayadan aya sugan bay ahayd in aan dagaal la qaadi karin bilaha xurmada leh inaan dagaal la qaadi karin aya sugan bay ahayd laakiin waxaa nasakhay rasuulka alay sl falkiisa nasakho markii uu la dagaalama ree hawaazin uu la dagaalama ree sakiif bisha dagaalka u gala dulqacda ahayd dulqacdana waxay ka mid tahay bilaha xurmada loo yeelo dagaal in la gala aanan ahayn meesha waxaan ka qaadanaynaa rasuulka alay sala slam inaanu marnaba u bareereen inuu si sahlan uga hor yimaado ayad marka meesha taal marka rasulka alي sl u banaysa wax kale ma xukunkii hora meesha ka baxay tin waa loo jaba waxa la yihi maya arrintu way ka duwan tahay ree hawaazin iyo ree haqiif iyagaa dagaalka ku bilaaba rasuulka alيه الsalaaةu wasalaam iyo saxaabadiisa rasul sal alيه wasalamna wuu u jawaabay ilaa majaaxigtoodii marka uu ku celiyey kadibna wuxuu haddana ku muqaabalay xagga ay xunayn marka bilaha ashhur xaraamka bilaha ashhur xaraamka ilahi subxaanaه wa taعala uu sheegay waxaa la diiday in dagaal la bilaabo laakiin lama diidin haddii lagu soo weerar inaad isdifaacdid marka taana waad la tagteen bay dhaheen waxaana waana laga qaadanaya xadiidkii ahaa kana nabiyu sal اla alيه wasalam laa yغzuu fi shahri اxaraam rasuulka bishahr xaraam marka lagu jiro weligii ma duudin ma duulin ilا an yugزى in lagu soo duulo mooyaane faإida xadarahu dalik aqaama xatى yansalikh arrintaa marka la gaaro rasulka alay slam dagalka uu geli jiray marka saddexda daliil ee laleeyahay maanta dhan ay soo celceliyan dadka ay leeyihiin aayad waa la nasakhi karaa suna nasakhi karta waa saddexdaa daliil siday u tabaryaryihiinna waad aragtay iyo meesha culamada marka ay kala dhexeen qolyaha marka diidaya ee leh sunno awood uma laha inay qur-aanka ay nasakhdo daliilkoodu aad buu runtii u qurux badan yahay caqli ahaan waxay leeyihiin faina alxadiiثa xadiidkii low naaqada hadduu buriyo ka hor yimaado xadiiثan hadduu ka hor yimaado xadiidka aصaxa min asaxa minhu ka saxiixnimo badan saqط wuu dhacaya xadiidkii xadiid kale hadduu ka daba yimaado xadiid kale haduu buriyo wuu dhacaya fakayfa idaa naaqada qur'aan ka waran mal haduu qur'aanka markaa buriyo haddiiba xadiid kaleba aanu iska celin karin qur'anka maxaad umalaynaysaa marka marka waa la tuuraya w soomada qaarkiis ooma arkin xadiidkan xadiidkan buu ka hor yimid kan baan tuurayna kan baan qaadanayna haddii xadiid xadiid uu ridayo oo sababta loo ridayna wax kale maaha wuu ka sanadkiisa asaxsan sooma kan masalan sanadkiis waa saxiix kana sanadkiis waa daciif kana awood badan kana uu ka tabaryaryahay haddii aanu saaba u kala miisaamayno aanu leenahay kan awooda badan aanu qaadana kan kalaan ka tegeyna qur'aankiio awoodiisa aanu ognahay meesha la egtahay sidee xadiid markaa ugu banbixi kara ugu bareeri karaa taama soconayso waana daliil runtii loojiga oo si wanaagsan marka dhawaqiis u wanaagsan yahay annowc araabic hadda waxaanu ka hadalnay nooca koowaad oo haddaanu in yar aan idin xusuusina maadaama wax dheer inaga soo galeen bayaanu taqriir sunada inay qur-aanka waafaqsan tahay waxaanu kasoo ka hadalno kale bayaan tafsir inay sunadii wax fasirayso waxaanu kasoo hadalno kale bayaan tabdiil sunada inay wax nasakhi karto oo khilaafkeeda aad soo ogaateen qeybta afraada noo harsan waa maxay sunatun ta'tii bishayin laysa lahu fi اlqur'aani dikra sunada inay la timaado shay aanba qur'aankaba lagu sheegin bal huwa xukmu jadiidu istaqalat bihi sunatu waa xugum cusub ay sunadu iyado la gaartaa qur'aanka laguma sheegin tii hore waxay ahayd waxbay cadaynaysay ama waa waafaqaysay ama waxbay naski bay la imanaysa lakin marka kan xugum cusub oo mubtada ah principaliba sunada lagu sheego lakin qur'aanka aan lagu sheegin tii bay la timid wa huwa xujaة marka arinkaa isaga waa xujo bidalaalati sidqi الrasuuli sal اله alيه waslm waxaan cadaynaya rasulka alay sl runnimadiisa run sheegitaanka yani uu sheegayaan ula jeeda وبdلالة qwلihi taعaalى iyo ilahi subحanه wa taعala hadalkiisa uu yihi وأنزل الله عalayka الkitاaب والxikمة ilahay wuxuu kugu soo dejiyey qur'aanka xikmadna nebi mxamedo lagu soo dejiyey xikmadu marka maxay tahay فالxikmaةu xikmada la sheegayo شhayء آakhر waa arin kaloo khilaafa الqur'aani qur'aanka aanan ahayn waxaan kugu soo dejinay kitaab iyo xikmo labadasoo lama kala saarin meesha waxaad kala baxaysaa macno ah qur'aankuna waa shay sunaduna xikmada la sheegana waa shay kale walaysa huwa xikmada la sheegayna ma ah ila suna sunada mooyaane وبdلالة qwل النبي sى الله عليه وسلم nabga عليه الصلa sلم hadalkiisana waa u cadaynaya oo kale أlاa إنii uutiitu القur'aaنa ومiثlahu maعahu alاa baraaruge إنii uutiitu القur'aaنa aniga waxaa la isiiyey qur'aankii bu rasulka عليه الصلاة وسلام ومiثlahu maعahu isaga wax u dhigmana oo isagoo kalena waa laysiiye waa sunada rasulka عليه الصلاة وسلام marka ayadaas waxay cadaysay iyo axaadiiثan waxay cadeeyeen waxa rasulka alay sla slam lagu soo dejiyey inaanay qur'aan keliya aan ahayn sunada xitaa min cindi illahi marka ay ka timid tii baa marka aan waxaanu ka dal dhisaynaa dhowr farac wa min huna yatabayan amraan meesha waxaa nooga cadaana laba arimo kow alأwalu cadamu صixati ma dahabat ilayhi طaa'ifaة min الnaas waa nimankii maan aan hadalka kusoo bilaabanaan hadda marka aanu radinayna inaanay صaxiix aanay ahayn cadamu صixati ma dahabat ilayhi طaa'ifaة min الnaas dadka qaarkii waxay ku tageen inaanu صaxiix ahayn samow anfusahum waxay isku magacaabeen alqur'aaniyiin nimankan bakistan bay kasoo asaasmeen xagga ilaa iyo masar adduunka meelayn gelin haddana wadankiibaba tageenba waxay isku magacaabeen alqur'aaniyuun oo ah anaga magaceena waa lagu magaca dadka qur'anka keliya soo deliishada xadiidna agtooda lama soo marin karo dadka marka waxaan leenaha hadalkooda ma shaqaynayo oo sunada hadday ka tagaan bimacnaa waxay ka tageen aayad qur'aan oo ah waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma sunada inay diinka marka ay ka mid tahay zacmuu raggaa waxay sheegteen ana almarjic alwaxiida fi lislaami huwa alqur'an nimankaa waxay sheegteen meesha keliya loo laabanayo islaamka inuu qur'aanka u yahay wa ana almuslimuuna laysuu bixaajatin ila sunati nabawiya muslimiintan uma baahna bay lehin sunada bidacwى ana jamiica maa yuطlabu macrifatuhu min almuslim mawjuudu fi اlqur'an iyagoo oo ku andacoonaya oo leh wax kasta ee ruuxa muslimka laga doonayo inuu aqoonsado qur'aanka laga helaya maxaa suna looga baahanya wacamiluu tarkiibaة diiniyaة hiya jadiidaة calى الdiin waxayna sameeyeen tarkiibo cusubo diinkaba ku cusub id inaha laa tastamidu shayءa min الsunة xatى acdaad الrakcaat iyadu bimacnaa xataa sunada meelay ka qaadanaysa male rakcaadka allah ka dhige oo tiradooda wa tafaasiil الzakawaati wanaxwi dalik iyo ma aragtay zakawaadka sida loo bixinay wixii lamida yani waa maxay waxaanay sheegayaan wax shaqaynaya maaha sidee marka ku ogaanina salaada sida loo tukado haddii sunada aanu tuurno zakada sida loo bixinay saan ku ogaanin haddaanu tuurno dabcan waxaan o dhan iyaga laftirkooda isku dayen inay ka jawaabaan jawaab aanan shaqayn karin oo ay leeyihin waxaan horay nebi ibraahim waqtigiisay jireen intay ka dhaceen adilo waahiya runtii oo u baahan iyaga gaar ahaan muxaadaro gaara marka in laga jeediyo haddii waqti noo saamaxo الثاني arinta labaad أن القرآن إذا كان بينا في تشhريiع mا waxaan kaloo ka qaadanana qرآaنka haduu ku cad yahay تشhريiع mا بحayثu laa yakunu فيhi إجماaل duuduubna aanu ku jirin أو khفاء amaba qarsoodi ayan ku jirin فيجuز الcمل bه waa lagu camal falaya way banaantah in lagu camal falo duna الرuجوع ilى الsuنaةi sunada iyadoon loo laabanin وhada kaثيirا في القرآن taasuna qرآنka way ku badan tahay waxaan leenahay qur'aanka haddiiba masalada u cadeeyey annago xadiidka marka ma aadeyna taas waa sax laakiin meelaha ijmaalka ah ee duuduuban ama meelaha gumuudka qarsoodida ay ku jirto wixii ayaan kala cadayn oo sunaduna si faahfaahsan oo balbalaaran oo bimacnaa ay u qaadaa dhigtay maxaa diiday sunada inaan u laabano marjic marka aan ka dhigana wey wa min ajli dalika arinkaa dartii yanbagii calى طalabati اlcilmi waxaa ku haboon ardada cilmiga baranaysa an yadrusuu axkaama اqur'aani horta inay daraaseyen axkaam اqur'an horta ka bilow ويتعawdوا استiفاadة الأحكام minhu مubاشhaرة ayna caado ka dhigtaan sida أحكاamta ay ugaga faa'iideysan lahayen qرآaنka kow si ugala soo dhexbixi lahayeen والاحتijاaجa بآيaaتi والاحتikاama إليه oo ay u soo deliishan lahayeen aaيaaتka qرآaنka in ugala xuguntami lahayeen ويجعل السuنaةa بالمكانة التي جacلha الشharc فيha sunadan ay dhigaan booska uu شhaarca marka u dhigay khاadimaة taaبعaة للqرآن inay u khidmaydo qرآaنka raacsan tahay شhaarxaة lahu ay شharxdo وموضحaة ومkhصiصa ay cadeydo khasisto walaysat mulغiyaة lah walaa mubطil ayaan ahayn marka mid ilgeynaysa kansalaynaysa walaa mubطila mid burinaysan ayan noqon wuxuu leyahy shekh waxaan kugu baraarujin lahaa inay kuu wanaagsan tahaba horta qur'aanka baro saad axkaamta ugala soo dhexbixi lahayd kadib markii aad intaa baratid kadib sunada u gudub taanu macnaheeda maaha haddaad qur'aanka wax ka weydid in aadan sunada aadan u noqonin tanbih baraarujin لمزيد التوسع في مباحث السنة راجع saad macluumaad ka badan uheys waxaad u laabataa kitaab السuنة ومكانتha في التشhريع لمصطفى السباعي kitaabkan aad bu u wanaagsan yahay السuنة ومكانتha kitaab الحadيث والمحadiثون لمحamed أبي زهر kitaabkan u laaba ku leyahy waxyaaba fara badan ba marka ku jira الفصل الثاني فصلka labaad ma huوa xujaة min الأفعاaل والأقوال وma laysa بxuجة maxaa xujo noqon kara rasuulka aليه الصلa sلام oo marka loo baxo oraahdiisa iyo afعaaشhiisa maxaanse xujo ahayn masale waa masale muhiima sunno sunno sunnan ku haynaa maxaa xujo nagu ah ee khasab nagu ah inaan qaadano maxaanan khasab nagu ahayn bimacnaa inaan qaadano maxaan ka tegi karnaa maxaa khasab nagu ah inaan qaadano marka loo baxo qowla rasuul sal اه alيه waslm hadalkiisa iyo ficilkiisa tiiba marka uu ka hadlaya wuxuu yihi inahu شأني وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلى الناس رسولا يبين لهم in kastoo ilaahi subxaanaه watacaala uu soo diray nebi mxamed sal اlه alيه wasalam dadka uu u soo diray inuu rasuul u noqdo ilaa anahu istamara calى sifatihi اlbashariya rasuulka alيه slat slam wuxuu ku daa'im noqday oo uu ku geeriyooday isagoo ku taagan tilmaantiisa aadaninimo oo bini aadam buu ahaa wey lam yankhalic minha sifadaa iyo tilmaanta weligii kama dhex bixin weligii bini aadam buu ahaa fahuwa kama qaala اllahu tacala wa sida ilaahay uu yidhi oo kale qul waxaad tidhahdaa inamaa ana basharu milkum anu waxaana ruux bini aadamho idinkoo kale ah laakiin maxaa idin dheerahay yuuxaa ilay anu waa lii waxyooda waa intaa un keliya marka ko horta waa inaan isla meel dhigno rasulka ala slam inuu bani aadam caadi ahaa wuxuu dadka dheeraan ahayd waxyiga iyo ilaahi subxana watacala tashriifka uu sharfay dadka dad baa diidan oo le rasulka ala slam bani aadam ma aha waaba wax kalu ahaa nuur kalu ka samaysnaa sida nimankan elonson bakistan iyo meelaha ka jiro bahaayiinta iyo meelahaas kale ayadahana tafsiir kale hab kale ufasirayaan oo waxay leeyihin so ayadda hadda ma qul inamaa ana anugu waxaan ahay un basharun waxay leyihin iyaga qul ina markay yihaahdaan قل إن mا أنا بشر أنو بن aadم yahy oo mثlكم idinko kale marka way leyihin aيaddu macnaheed marka waa sida mا أنا بشhr inadaas marka waa laga tegaya marka qرآنkaas waa qرآن cusub تفsير bayna qoreen runtii oo hadda cاalaم الإسلاamي meesha meelo far badan oo الcاalam الإسلامي mamnuuع ka tahay xitaa باkistan laftirkeeda oo dadka qorana ay yihiin باkistaniyiin oo meelaha la wareegeen ay leeyihiin rasuulka عليه الصلa sلام sidaan mxaa waxay doonaya أحكاam kale inay marka meesha ku duldhisaan qad jamaca bayna amrayn rasulka alيه sl laba arimood buu marka kulansaday alأwal arinka koowaad anhu rasul rasul inuu yahay wahada yaqtadii tasdiiqahu fii ma yubayinhu min umuuri الdiin taana waxay keenaysaa rasulka alيه sl in lagu rumeeyo wax kasta uu cadaynayo arrinka diinka la xiriira mar ba haduu rasul yahay number labo aلthanي anahu basharu ka saa'ir الbashar inuu bini aadam uu yaho aadanaha kale uu la mid yahay lahu xaajaatuhu اlbashariyaة اdunyawiya inuu markaa leeyahay baahidiisa aadaninimo iyo tii adduun saad adiga bimacnaa wax alla wixii ay basharinimadaada ay ku farayso amaba ay u baahan tahay oo bini aadam ahaan aad u baahan tahay buu rasulka alay slat slam u baahan yahay adduunyadii iyo wixii lamida iwa tasarufaathu اlbashariya iyo dhaqankiisa xagga bmacnaa aadanimo ee suu u tasarufayo wixii lamida min أجli dalik saa darteed kaanat aqwaaluhu wa afcaaluhu almabaniyaة lilwaxyi wاlmuntamiyatu ilى bayaani الdiini xujaة calى اlcibaadi khabarka meeshaasuu dhacay arintaa darteed baa rasuulka alيه slat slam ooraahdiisa iyo falalkiisa ku dul dhisan waxyiga ee diinka cadayntiisana u tiirsan loo tiiriyey ama u nisbe sheeganayso xujay ummadda ku tahay marka waa maxay صaxiix arrin baan meel isla dhignay inuu bini aadam caadi yahay laakiin rasuulka alayه الsalaatu wasalaam hadal kastoo ka soo fulay iyo fal walba uu sameeyey ee markaana ku dul dhisan waxyi aayad wata waxa uu ka mid yahay shay diinka ka mid ah, waana laga doonaya waan ku khasbana inaan sameyno ama aqwaaluhu afcaaluhu fi shu'uuni dunya sirfa laakiin waxaa la xiriira rasulka alay sl qowlkiisa iyo falkiisa la xiriira ee adduunyada uun ka hadlay un bes wa takalumuhu kamaa yatakalamu الnaas iyo hadalka u hadla sida bini aadamka caadiga u hadlaan oo kale bimuqtadaa tasawuraatihim wa tajaarubihim wa tadbiirihim liumuurihim oona ku dul dadka tasawurkooda iyo khibradooda iyo siday umuurta ukala dbraan u kala debraan فذلika مقتضى طبيicatihi البشhرية taa marka waxay ku salaysan tahay مقتضى طبيicatihi البشhرية waa daبيicadiisa aadanimo waxay keento weye laysa xujaة عalى غayrihi qof kale xujo kuma ah وlaa lahu dalaalة mana muujinayo calى kwni khabarihi rasuulka aليه الsلaت وسلام khabarkaa uu yihi muطaabiقا lima fي nafsi الأmri inuu xaqiiqda u waafaqsan yahay walaa kwni أmrihi fي dalika xujaة laazima mana muujinin arinka isaga ah xujo u yahay qasab ay tahay in la laazimo kaluzumi sharci sida sharciga loo laazimayo macnaheedu waa maxay markuu soo kala saaro u yihi rasulka alay sl sl wa bini aadam laakiin aan kala saarno wixii eh, aadamnimo ahaan uu u sameeyey bashariye ahaan u sameeyey iyo wixii marka waxay ku salaysan wixii waxay ku salaysan in laga daba hadlamaa waa xujo laakiin wixii ra'yigiisa caadiga uu ka hadlay ra'yi ahaan khibradiisa gaarka uu ka hadlay sida dadka u dhaqmaya hadduu u dhaqmo waxaasu isagay gaar ku yihiin dad kale xujo kuma aha adilo iyo mithaal buu ku siinay mithaalkiisa waxaa kamid a yubayinhu salى الlahu عalيه wasalam taa waxaa cadaynaya anhu sal اله عليه wasalam kama warada fi صaxiix muslim sida saxiix muslim kusoo aroortay ra'aahum yu'abiruuna الnakl wuxuu arkay rasuulka alayه الsalaatu wasalaam iyagoo ta'biir ama talqiix ama pollination waxaana ku magacaaban sameynay oo ah in bimacnaa in waatana aragteen geedaha timirta iyo wixii lamid oo kale in la yihaahdo waxa laga soo qaadaya kana waxbaa laga soo qaadaya kan baa lagu talaalaya si bimacnaa lab iyo dhadig badan ay usoo bixido marka waxaan processka ku magacan pollination ama talqiixa lagu magacaabo rasulka alيه slat slam sameynaya ayuu arkay dad samaynaya faqaala marka wuxuu yihi rasulka alيه الsalatu wasalaam adunuhum waxaan u malaynaya bur low tarakuu hadday iska daayaan waxaan ban ay ka joogaan tabiirkan ay samaynayaan asmar saasaba mir miraha ku wanaagsanaan lahaa geedkii waxa laga inu miro dhalo fatarakuuhu markaasay ka tageen ila rasulka alيه slat slam baa yihi ka taga saasa ilo wanaagsan iyagana way ka tageen maxaa dhacda marka fashayasa markaasa timirtii timir xun baa soo baxday aan macaan aanan lahayn faqiila lahu markaasa loo sheegay rasuul allow adaala yidhi inaad ka tagtaan baa fiican waatan musmaar iyo wax lagu kawiyo adaana yidhi maxaa dhacay markaasuu inamaa ana bashar anugu bini aadan baan ah fain kaana shayءu min diinikum haddii arinkaasu iyo arin diinkiina la xiriira failaya aniga ii daaya wixii diina win kaana shayء min dunyaakum hadduusa yahay arin diinkiinaaddunyadina la xiriira fainamaa ana basharu bini aadam baan ahay antum aclamu bidunyaakum idinka iiga cilmi badan addunyadina wixii la xiriira marka qaacido runtii e, e, muhiimadeeda leh weeye marka laga hadlayo arrimaha adduunyada ah ee shaygana aanu diin aanu ku salaysnayn in bimacnaa aad antum aclamu biumuuri dunyaakum maaha inaad tiraahd brograamka kan sida aan u brograam garayn lahaa nadka xadيiث adaan waayo ma samaynay inaad tiraahd ma antum aclam bumuuri dunyaakum anigu ma baranayo طibi iyo ma baranayo allah mustacaan geography kan ma baranayo rasulka alay sl ma sheegin antum aclam bumuuri dunyaakum waxyaabaha addunyada ah soo longa ay u khidmaynayaan diinka kan qofka inuu isagu raadsado w xadiidka marka macnahaas macdee wa fii gazwati badrin miثaal kale waa kan dagaalkii duulaankii beder baa la joogaa nazla bاmuslimiina fii makani غayri munaasib ama ونزل المسلimuuna في makani غayri muنaasib in la yihahda ka wanaagsan muslimiintu waxay degeen meelaan munaasib aanan ahayn وفي غaزوi badri نaزل المسlimuuna في makani غayri muنaasib habka in jumlada loo qoro ahayd qalad baa ku jira muslimiintu waxay degeen meelaan munaasib aanan ahayn faqاala lahu xabaab بن الmndir xabaab بن mndir baa hadlo wuxuu yihi marka dagaal baa la gelayaa marka waxaa la daydayaya meel munaasaba oo duulaanka marka u ka suurtoobi karo say u socdeen bay waxay degeen saxaabatu rasul lah sal alيه wasalam meel aan istraatiijiyan aanan u suuban in dagaal markaa lagu galo ama cadowga markaa lagu waajaho marka nin meesha waxaa ku jira military ahaan aad i aad u dhisan istraatiijiyadan aad u yaqaan oo dagaalkii aad u yaqaan oo saxaabiya ninkii baa marka wuxuu rasulka alay sla la hadlaya wuxuu yihi rasuul allah amanzilun anzalakahu اllah amanzilun anzalakahu اllah ma meel ilaahay ku dejiyey ba hamzadii wey u taswiiqinayso ma mubtada inayna kala dhacan amanzilun ma meel la degaa anzalakahu اllahu ilahay ku dejiyey laysa lanaa marka aynan noo sugnaanin an nataqadama canhu aw nata'ahar inaan ka hormarno ama dib aan uga dhacno am huwa الra'yu wاlxarb mise waa ra'yi iyo taagtiig dagaaleed rasuul allah walmakiidati iyo taagtiig dagaaleed iyo hagar dagaaleed miyaa mise waxa kan waxyi bay kusoo degeen meesha aan joogno saxaabigan caqligiisa arag iyo siduu u fakerayo meeshan la degan yahay inuu soo yaa rasuul allah waad khaldantahay lama soo boodin wuxuu rasul allah waxaad ii kala saartaa ma aayad baa kusoo degtay oo aynan ka hadli karin ila wuxuu diinka inaan laga hadlin waa la ogyahay mase waa ra'yi ra'yigaagoo iyo taagtiiga dagaalka ad u leedaha ku siiday in meeshan istraatiiji laga dhigto rasuulka alayh الsalaatu wasalaamna ma dhihin igama daba hadli karti faqaala wuxuu yihi huwa الra'yu wاlxarbu wاlmakiidatu waa ra'yi iyo taagtiig dagaaleed iyo dibadaabyo loogu talagalay in loo dhigo dadka lala dagaalamayo markuu intaa yihi kadib ba faqaala xabaab hadlay wuxuu yihi laysa haada laka bimanzilin rasuul meeshaan meel la dega kuuma ahaanin istraatiijiyan way khaldan tahay de maxaa saxa ثuma ashaara calayhi bira'yi markaasuu meel kale u tilmaamay meesha haddaan aadi lahayn ba ka wacnaan lahayd buu yihi faqabila mashhuurata rasulka alay slat slam ninka isaga marka taladi taladii uu soo jeediyey hindisuhu la yimid buu aqbalay marka waxay muujinaysaa rasul lah mxad sal alيه wasalam hadduu u fakero hab ku saraysan bashariyadiisa in arinkaa isaga uu gaar ku yaho muslimiinta aan xujo aanay ku ahayn laakiin marba haddii shaygu uu diin uu noqdo aayad xadiis ay noqoto inay laba nin maamintay fariistaan caqliga ka shaqaysiiyaan maha waxaan waa arrin diina oo caqli aan looga hadli karin marka daliilkan waa sidaa rag fara badan aan ogolayna way jiraan baabu tasawuf oo kale arrimaha waxay leeyihin rasulka alay sala slam halka la dhacdeen laakiin xaqiiqda ku tusinaysa wey tanbiih limaziidin min atawasuci fi hadihi الmas'alati si wax int ka badan aad u heshid masaladan yuraajac kitaabuna kitaabkeena u laaba bukir ahaa afcaal rasul sal اlه alيه wasalam iyo baxثuna اlmucanwan iyo baxdigaan cinwaan ugaga dhignay mada xujiyaة اaxaadiiث الnabawiyat fi shu'un الطibiya sida axaadiista nabiga alay slat slam looga soo deliishaday deliishan karo medical caseska waxyaabaha dibiga la xiriira huwa baxثu qudima ilى muؤtamari الsunaة الnabawiya almuncaqid bcrash fi bakistan waa baxثi loo qadimay muctamarkii sanawiga ahaa ee sunada looga hadlayay ee ku guntamay xagga ikrashi bakistan wandur ayضا fima yali mabxaث اlamri والnahyi min qism الثالث waxaa kaloo aad aragtaa u laabataa mabxaثka ee la xiriira alamr والnahyi qismiga saddexaad alfasl الثالث faslka saddexaad intaa markaan ka soo baxn waxaan u gudbaynaa alafcaalu الnabawiyaةu nabiga alayh الsalaatu wasalaam afcaashiisa ayaan u gudbaynaa alafcaalu الnabawiyaةu nabiga alayh slat slam afcaashiisa fii bayaani الdiini diinka cadayntiisa ku soo aroortay kamaa bayana saanu soo cadaynaba hiya xujaة calى الcibaadi xujay ku tahay addoommada an yafcaluu mila ma facala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam inay sameeyaan wuxuu rasuulka alay slat slam uu sameeyey oo kale walaysa haada marka ko wuxuu ku leeyahay ficil kastoo rasulka alay slat slam uu sameeyey maxaan leenahay waa xujo waa khasab ina anagana sidaasoo kale u samayno walaysa hada fi jamiici afcaalihi laakin kaasu ma soo gelayo rasulka ala sl fal kastoo kasoo fulay bal hiy calى aqsaam laakin qaybo ayuu u kala qaybinaynaa ficil kastoo rasulka ala sl sameye macnaheedu ma inaan leenahay sidiisan u lakin waan kala qaybinaynaa ko faminha alficlu aljibiliy waxaa ka mid a fal ku salaysan habka ilahi subxana wataعala u abuuray jibiliy waa khilqadiisi ilahay u abuuray kaasli اqiyaami oo kale istaag oo kale waa sibuu ilahi subxana watacala u khalqay rasulka alay sla slam markuu istaagay inuu istaago wاlqucuudi fadhigoo kale wالnowmi hab gaara rasulka alay sla slam micnaha markuu seexanayo kale wa asli اlakli cunitaanka rasulka alay slam markuu cunayo kale wالshurbi cabitaanka oo kale wnaxwi wanaxwi dalik wixii lamida falaysa dalika min alxujati fi shay taasu xujo naguma ah lannahu yafcalu waxaad kala saartaa hab gaara waa noo iman doontaa markuu nagu irshaadiyo yihaahdo habkaa waxa loo cuno habkaa wax loo cabo habkaaba u seexan jira markuu rasulka aليه الsلat sلام recommendation u raacay taa way ka duwan tahay waxaan ka hadlayna aصl buu ku yihi sheekha hurdada yan rasulka aليه الsلatu وaسلام waa laga yaba saddex mar inuu hurdo u baahna ama hal mar hurdo u baahnaa taas macnaheed ma adna wa inaad saddexdii mar aad seexatid maaha laakiin rasulka markuu midig u seexan jira midig baa u seexanaysaa sunada waa sidaa markuu seexanay adkaarki akrin jira akrinaysaa sunada marka waa sidaa marka farqiga baa udhexeeya falaysa dalika min اxujati fi shay taasu xujo maaha لأnnahu yafcalu salى الlaه عليه waslم min xayثu bashar maxaa rasulka alay slam wuxuu samaynayaa wuxuu u samayn jiray iyadoo arrinkaas uu ku salaysan yahay basharinimadiisa walaa yastagنii canhu aslaa mana ka deeqtoomi jirin wdalika khaariju can الtakalufi aw can الtakliifi taana waa ka baxsanta takliifka aan maanta ka soo hadlaynay لأna الtakliifa maxaa wax laisku kalifa o laiska doonaya inamaa yakunu bima yumkinu ficlu wuxuu noqdaa un keliya waxay suurtoobi karta in la sameeyo wayumkinu tarku ka tegitaankiisa ay suurtoobayso takliif wuxuu iman karaa wax la samayn karo iyo waaan iyo wax laga tegi karo waxa laga yaabaa in aadan adiga aadan awood u lahayn habka rasulka alay slat slam uu istaagay inaad u istaagtid fadhi gaaru fariistay inaadan awood u lahayn inaad sida aad samaysid marka taasoo kale takliif laguma dhihi karo maxaa rasulka alayh salatu salam ilahay baa si gaara u khalqay lafa gaaru u sameeyey dherar gaaru siiyey hab gaar u khalqay kaasoo kale adig kuma qasbanid weye وأmا أنواع الأنواع الجبلية وأmا أنواaع الأعmاaل الjبلية الjibiliya laakiin waxyaabaha la xiriira acmaasha jibiliga ee khilqiga ah ka اtikhaadi maثalا eh, anwaaci almaakil oo kale wاlmashaarib oo kale wاlmafaarish wاlmasaakin mima yafcalu bacdahu wayatruku bacdah falaysa xujatan waxyaabaha rasulka alيه sl sl uu yeeshoo kale anwaac almaakil oo kale waxyaabaha qaarkiis yani cuntooyinka qaarkood wax lagu cuno o kale waxyaabaha wax lagu cabo o kale mafaariishto kale gogasha yani guryaha lagu goglo kale meelaha la degoo kale oo dadka qaarkiis ay sameeye qaarkood qaarkiis uu sameeyey uu samaysto yeeshay qaarna uu ka tegey falaysa xujatan fi anahu yajib calayna an nafcala mila ma facal xujo nagumaha inay waajib ama waajibna nagumaha inaan siduu rasulka alay sla slam u sameyey inaan u sameyno rasul axmed sal alيه wasalam waxaa laga yaabaa in ay qol uu ku filnaa qasab maha intaa ma dhaafi karti in lagu yihahdo rasul mxamed sal lay slm laba weel buu lahaa intaa ma dhaafi karti in lagu yihahdo rasul mxamed sal lay slm frash gaar oo saasuu yeeshay aduna kaaga taasoo kale waxyaabaha waxaan ku kasbannahay maahan wey walaakin ficlahu yadulu calى اibaaxati lahu samaynta rasulka ala sla slm uu sameeyey waxbaaban ka faa'iidayna wx waa maxay in shaygaasu uu banaan yahay liannahu low kaana muxarama maxaa shayga hadduu xaaraam ahaan lahaa ma muxarama lam yafcalu rasuulka ma sameeyeen ويdل فiclه عlى الإbاxaةi lana kadalik falkiisana wuxuu tusinaya in anagana inoo banaan tahay ma lam yuclam أna dalika الficla khaaص bih haddaan la ogaanin in ficilkaas gaar uu ku yahay lakin maxaan ka faa'idaysana xujo naguma aha khasab naguma inaan sameyno lakin waxaan ka faa'ideynaa in isagana u banaanayd annagana inoo banaan tahay ilا allahuma inuu yimaado daliil leh arinkaa rasuulku gaar ku aha ka istaaga وykunu ficluhu ayضا ficilkiisu wuxuu kaloo noqdaa xujatan buu noqdaa midaan ku khasbannahay inaan oofino in arshadanaa bficlihi ilىa hayئaةi fi dalika الficli hadduu rasulka alيه sl slam uu nagu hanuuniyo fal gaara uu yihahdo habkaa gaara u sameeya ka صifati shurbi habkuu cabi jiro o kale in midig lagu cabo o kale markaaso kale wa khasb wa صifati aklihi markuu ariiqati aklihi markuu cunay o kale in midig lagu cuno o kale in bimacnaa qofki markuu cabayo hal mar aan wixii iska dabageyin oo kale taasoo kale sameeyuna yiri sooma waan ku khasbannahay lakin rasulka alayه الsalatu wasalaam wuxuu cabay biyo un keliya ma cabin sharaab kale wax ku qasan ana ma cabay taasu macnaheeda maha wey wa minha number labo alficl الbayaaniي fal rasulka ala sl slam uu sameeyey uuna u sameeyey inuu wax ku cadeeyo ay ladii qasada bihi ula qasday an yubayina xukma sharciya inuu ku cadeeyo xukm sharciya sawاء dukira asluhu fi الqur'ani am lam yudkar waxaana isku mida ama xukumka asalkiisa qur'aanka lagu sheegayaa ama yaan lagu sheegin ومثال ذلika مثاalkiisa waxaa ka mida أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر wuxuu ku tukaday mimbarka dushiisa mimbarka waa meesha khطيibka khudbada akrinaya jimcaha uu istaagay meeshaas ku dul istaagay ثuma qaala markaasu wuxuu yihi إنamا صنعtu hذا arintan waxaan u sameeyey لتأتmuu bi saad aniga iigu dayataan wlitaclamuu salaatii salaadeyda aad u barataan xajkani marki la aada muxuu sameeyey intuu xajka sameeyey wuxuu yihi waqaala fi اxaj wuxuu yihi litأkhuduu canii manaasikakum iga qaata habkaad cibaadadiin xajka u gudan lahaydeen fahada الnوع xujaة itifaaqا waxaaso dhan waa xujo rasulka alay sla markuu dadka intuu hor istaago oo gacmahana meel gaara geeyey meel gaara u dhigay hab gaara u fariistay marka la tukanayo oo wax gaara u akriyay taa marka inaad tiraahid ma rasulka alay slat slam gaar bay ku ahayeen gacmihiisa gaar ku ahayen maya maxaa marka kan wuxuu yihi litأtamuu bi saad aniga iigu dayataan saluu kamaa ra'aytumuuni usalli saan u tukanayey saad ii aragteen an u tukanay u tukada amar baa marka yimid وhakada dawalik xajka o kale meeshuu istaagay istaagaysa suu utuuraad u tuuraysa wktigu kacaad toosaysa wma ilى dalik number saddex wa minha alficl التطbiqiy waxaa kamid a ficilka rasulka alيه sla slam taطbiiq ahaan u sameeyey practic ahaan u sameeyey ay اladii facalahu imtihاala لأwaamir الlahi tacaalى waa waxa uu sameeyey rasulka alيه الsalatu wasalaam isaga u sameeyey oo hogaansan u hogaansamay ilahi subxana wa taala awaamirtiisa wa tanfiida laha iyo fulin uu fulinaya awaamirta ilaahay ka jaldihi lilqaadifiina bالzina rasulka alيه الsalatu wasalaam nimanka uu jeedlay uu shaabuga uu la dhacay garbaashka uu la dhacay markii ay qof ay ku ganeen ay ku sheegeen zino maxaa diintu waxay taqaan xadd qadf wax lagu magaca xadd اlqadf qof markaad ku sheegto zine aanu gelin tira hebel wuu zinaystay wixiina aadan markhaati aadan u hayn waa tan uu ilahi le fajliduuhum tamaaniina jalda sideetan garbaash ha lagu dhufto waa tan diintu ay leedahay rasulka alay sala slam marka wuu tadbiiqiyey aayad buu tadbiiqiyey annagana wayna saaran tahay haddii meesha dowlad islaami ay jirto arrimahaasoo kale ay dhacaan xukunk saa loo fuliyo wa qaطcihi yada saariqi iyo ninka tuuga gacanta uu ka gooyey oo kale taana haddii meesha xukuumo islaamiya ay jirto arrimahaasoo kale ay dhacaan in imputation u yimaado gacanta la gooyan way sugan tahay fahada الnowc ayضا nooca kan oo kana oo kale yu'khadu minhu اlxukm wahuwa xuja noocan xukumkana waa laga qaadanaya waana xujo rasulka alay slam baa gaar ku ahayd in gacan la gooye iyo isaga gaar ku ahayd in dad la garbaasho iyo taasu maaha xujay nagu tahay wayna saaran tahay number afar wa minha alkhasaa'is الnabawiya waxaa ka mida afcaasha rasulka alيه الsalatu wasalaam waxyaabo isaga uu la gaar yahay oo nebinimadiisa ay keentay bian yafcala ficla dala daliilu calى anahu khaaص bihi rasulka aليه sl slam waaba inuu sameeyo mثalا fal muujinay inuu isaga gaar ku yahay laa yushaarikuhu fiihi laa tushaarikuhu fiihi اlأumaةu ummadana aanay la wadaagin ficil baa soo arooraya waa le isaga keliya gaar ku tahay ka jamcihi tisca niswatin rasulka alيه sl slam inu sagaal haween uu wada guursado oo hal mar wada isagaa keliya gaar ku tahay wa zawaajihi biduuni mahrin rasulka alيه sl slam inuu guursado meher la-aanna isaga gaar ku tahay wanaxwi dalik wixii la mid ah marka qof intuu soo boodo rasulka sagaal buu guursa ana sagaal baan guursanaya ama waan guursanaya meher la-aan baan guursanaya arintaas arin anaga shaqo aan ku leenahay ma rasulka alay slam bay gaar ku ahayd waana xujana maaha fahada الnوع nooca kan laa dalaalata lahu calى اxukmi fi xaqina wax muujinaya in anaga lanaga doonay ama aan samayn karna maaha number shan wmaa cadaa dalik intaa wixii ka soo haro afarta ah wmaa cadaa dalika kulihi yusamى alficl اmujarada waxaaso dhan waxa ka soo hare waxa lagu magacaaba ficil dhar la oo meel aanan u tiirsanayn maxaan ku samaynayna marka ilan waan garanay markuu bayaani markuu jibili u yahay waan garanay markuu bayaani u yahay markuu tadbiiqi u yahay markuu khasaaisti uu ku jiro afartan waa kala caddaay oo midba meel baa la raaciyay laakiin markii ficilka sidiisa uu usoo arooro intaa midnaba aanu la xiririn maxaa lagu samaynaya wa haada الnowc nooca kan in culima xukmuhu haddii la ogaado xukunkiisa biالnisbati ilayna waa marka anaga loo laynoo aaneeye eh biالnisbati ilayhi waa marka rasulka alيه slat slam loo aaneeyo salى الlahu عalيه wasalam faاlxukmu fii xaqina naxnu kadalik annagana xukumka saasuu xukum keeni faاlxukmu fii xaqina naxnu annagana waa sidaas oo kale wey maxaa loola jeedaa nooca kan haddii la caddeeyo oo la ogaado xukumkiisa binisbati ilayh rasulka alيه الslat slam agtiisa wuxuu ka ahaa xukuمka anagana waana saaran dhowr misaal buu bixin doonaa amilada an deedno marka وأmا mا lm تclم صفة sm hadaan la ogaana صifadiisana fahuwa qismaani waa laba qaybood ama in la ogaado ama inaan la ogaan hadii la ogaado waa arinaan soo dhamayna hadda ka hor haddaan la ogaan maxaa la samaynaya waan kala saarayna فmا kاana min جinسi الqرباati waxaa la xiriira cibaadada ilaahay loogu dhowaado kan yusalيa rakcatayn inuu rasulka alي sl tukado ka laba ragco bimunaasabatin mucayanaةi munaasabad gaara aw yuxaafida calى sawmi ayaami macluumati amaba uu ilaaliyo maalmo gaara soonkooda fahada yuxmalu calى الnadbi kaa suna lagu xambaaraya walaa yuxmalu calى اlwujubi waajib lagu xambaari maayo لأن الأصل في xaqina barاءaة الذimة maxaa aslku wuxuu yahay in qofka waxba aanan lagu lahayn wey barاءaة الذimة haddaad maqashid waa qofka wax laguma laha wey وma kana min غayri jinsi الqرباaت lakin haddaanu arrintaas cibaadada ayan soo gelayn arrinkaas aanu soo gelaynin falaa yuxmalu calى الوujubi walaa calى الnadbi arrinkaa lagu xambaari maayo waajibnimo sunana lagu xambaari maayo wain kana yaxtamilu dalik haba ahaade mid bimacnaa xambaari kare ee suurtagala walakin yuxmalu calى الإbاxati lakin arrinka wa lagu xambaaraya inuu shay iska banaan u yahay id hiy mutaxaqiqaة maxaa mutaxaqiq taa ayaa la hubaa wاlasl aslkan wuxuu yahay barاءaة الdimati min الtakaaliifi qof dadka inaan waxba lagu lahayn takaaliif inayan jirin walaa yuqaalu lama oran karo lama dhihi karo ina ficlahu rasulka alيه slat slam falkiisa xaraamu wa xaraam aw amase makruuhu waa makruuh liannahu salى اllahu عalيه wasalam laa yafcalu ma sameeyo maa yanhaahu اllahu canhu wuxuu ilahay ka reebaya ma samaynayo intaa marka wuxuu yihi afartii waa lasoo gartay in bimacnaa aljibili asalka hurdada iyo asalka istaaga iyo wixii lamida bayaani oo rasulka alيه slat slam ula qasday in wuxuu caday habka u tukadoo kale taطbiiqi markuu gacan goynayo oo kale khasaais gursashada sagaal haweeneed uu gurso oo kale afarta waa lasoo gartay wixii kasoo haray soo maaha xukunkiisa haddii la ogaadana waa sidaa haddaan xukunka la ogaan laba ukala qaybinayna wixii qurbaadka la xiriiro cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waxaan leenahay sunada manduub ku xambaarayna haddaana qurbaad aanay la xiriirin oo howlo kale marka ay tahay waxaan leenahay asalku wuxuu tilmaamaya ibaaxo marka waana baxsa runtii aad wanaagsan tanbiih limaziidi min atawasuci في مباحث السنة الفعلية يراجع إلى يرجع إلى kitاaب saad معلuمaaت in ka badan aad u heshid waxa la xira مباحث السuنة الفعلية u laaba kitaaبka lagu magaع أفعاaل الرasuل صلى الله عليه وسلم وdلاaلتهa على الأحكام الشhaرعيةi kitaaبka aad buu wanaagsan yahay waxaana iska للمؤلف محمد سليمان الأشقر وهي رiسالة دكتورة شheeka kan kitaabka qoray markii p h dgiisa uu diyaarinayay baxثi uu ka qor research uu qorow و فيiha فصلاni waxaa ku qoran laba cutub مستقلان للتقرير والترك الآتي ذiكرهma بعد hذا waxaa ku qoran laba فصل oo gaara oo ka hadlaya التقرير والترki ee soo socon doona وهiي أوفى مرجع في الموضوع waana موضوع wuxuu ka mid yahay resources amaba referencyada ugu balbalaaran uguna oosasho badan موضوعan marka laga hadlayo الفصل الرابع فصلka أفراad الترك tegis waxbaa laga tegay waxaas marka cibaado ma yihiin laakiin waxa laga tegayo waxaan ka hadlaynaa rasulka alay sl slam wuxuu ka tegey الtarku calى نوعayn laba u qeybsamaa الأول tarku cadamiy صirf tarkun ka tegid cadamiyin waxba aana lala imanin صirfun oo baxsi wax lala yimid male waaba ka tegey kاlأmuur اlatي lam yafcalha النabiyu salى الlahu عalيه waslم sida umuurta aan rasulka alay sl slam aanu samayn oo kale لغaybatihi canha ka maqnaansha ay ka maqneen darteed aw gaflatihi canha isagoon warba aanan ka hayn yaعni rasulka alay slam waxaan inay jiraan maba la socdaba kaasoo kale maxaa lagu tilmaamaya fahaada xukunkan oo kale amhilada waan bixin doonaaye laa dalaalata lahu fi gayri baabi الcibaadaat wax daliila oo ku sugan ma leh waxaan markaan laga hadlaya baabka aan ahayn cibaadada calى shay min اaxkaam xugum ay tusinaysa mala mihaalu dalik maala أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب سياaرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب سياaرة رsulka عليه وسلم weligiis gaari maanu fuulin gaari iyo fatuuro iyo baabuur weligii ma raacin وalaa طاaئرaةa diyaaradna weligii ma raacin وalam yشhtaرك rasuulka عليه الصلاaةu وaسلاaمna weligii kama qeyb qaadan في شharكaةi مساahمة شharكad kambeni oo stock ku shaqeeya rasulka عليه weligi wax kuma darsan وalam يأكل لحمa حayawاaن معaين من الحayawاaنaaت التي بالمنطقة المتجمدة weligii ma cun rasulka عليه الصلاaةu وaسلاaم nooع kamida xayawaankan la cuno ee wadamada bmacnaa meeshan la joogo o kale norway oo kale mantiqa muntajamid waa meelahan oo kale barafka uu ka jiro rasulka alay sala slam alqutb shimaali kuwa ku yaalo kale north polka oo kale iso waxa xayawaanka jooga rasulka alay slam weligi ma cunin marka ma waxaan leenahay maadaama rasulka alay slam aanu cunin waa xaaraan leenahay marka waxa lagu magacaa tarkun cadamiyu sirfun waba warba kama hin rasulka alay salatu asalaam kaasoo kale marka inaad usoo deliishaad tiraahid rasuulka gaari ma raacin soo maa waa xaaraam ama aad tirahid rasulka alay slam diyaarad ma raacin soo maa ma fuul waa xaaraam inaad la soo boodid maaha rasul sal اlه alيه wasalam bengi lacag ma dhigan soo ma xaaraam inaad la soo boodid maaha maxaa waxa lagu magacaaba tarkun cadamiyun sirf oo ah arin rasulka alay slam ka maqnayd bayba ahaydba warba kama hinba arrimahan iyo howlahan oo dhan laakiin taa waa intee waa mucaamalaadka wixii la xiriira lakin cibaadada ama fi اlcibaadaati marka loo baxo soo maha fama taraka bayaana fama taraka bayaana mashruuciyatihi falaysa bimashruuc wuxuu rasulka alay slat slam uu ka tegey oo aanu cadaynin sharcinimadiisa sharci maaha laa min أجli ana tarka اlcadamiya xuja taasuna macnaheeda maaha in ka tegista uu ka tegaa xujo noqonaysa taasu macnaheeda maaha bal لأna الأصل في الcibaadaati maxaa cibaadaadka waxaa asل u ah cadam الmashruuciyati inaanay sharci ahayn maa lam tubayan sharcan haddaana sharci ahaan loo cadaynin kama taqadam sida soo hormartay qaacidaa noo soo hormartay soo maaha in loo kala qaybiyo cibaada iyo mucaamalo maxay ahayd qaacidada hore usoo qaadan hadday mucaamalo ay tahay oo adduunyada wixii la xir waxaa doontisama ilaa in daliilku celiya mooyaane laakiin cibaadada qaacidadeeda maxay ahayd lug ma gedan karti inaad daliil inaad heshid soo maha marka wuxuu leeyahay cibaadaadka wuxuu rasulka alay sala slam aanu sheegin rasulka alay slam aanu ka hadlin taasoo la dhihi maayo rasuulka sida waxay la mid tahay sida gaarigii iyo diyaaradii haddaan kasoo soo hadlaynay idan khalaas anagaa samaysanayn rasulka ala warba kama hayn taasu marka ma soo gelayso marka qaacidada arrinta aan ku dhisayna maaha tii cadamiga shaqo kuma laha ee qaacidadan markaanu cibaadaadka aanu ka hadlayna waxay ku salaysan tahay qaacidadii hore aanu soo sheegnay asalka cibaadaadka inay tahay inaan waxba waba lugna aan la gedin karin ilaa in daliil la helo mooyaan marka arrinta wase inay ti rasulka alيه الsalatu wasalaam waagiisii janis dadku uma haysan in music inta la sameeyo xaflad mawlid la sameeyo lakiin annaga hadda samaynayno taasu marka ma aha cadam tiimaha ma soo gelayso الثاني tan labaad tarkun iijaabiy tarkiga marka cadamiy iijaabiy iijaabi ah wa yucabiru canhu الculamاء bاlkaf aw اlimtinaac shalay waxaan soo cadayna lafdiga lagu magacaabay iijaabi iyo salbi marka baabkan iyo meelaha la marayo iijaabi qofka markuu wax la imanayo mashaqa ku jirta salbina markuus waxba una la imanin qofka markuu wax ka istaago waxaan samayn mark markuu ka istaago waa iijaabi macno ahaan salbi bay u muuqataa so wixii ma sameyn laakiin waa iijaabi nafsadiisu wuxuu ku khasbay in wixii aanu sameynin qofka maalan ramadaanka oo kale markuu soomay oo kale cuntadu markuu ka tegay wixii o dhan salbi bay u muuqdaan lakin waa iijaabi maxaa yeele amar baa wuxuu yihi waxaan ma cuni kartid ma cunin amar baa wuxuu yihi waktiga afur waktigii afuray marka waa iijaabi salbi marka macaanidii kale ee manطiqa hala aadine macnahan wuxuu tilmaamayaa iijaabiga wuxuu tilmaamaya shay lagaa reebay inaad ka reebtoonaatid marka nooca labaada tarkiga wuxuu noqon karaa iijaabi oo ah wayucabiru canhu culama culamada waay oraha kale waxay u sameeyeen erebixin kale oo ah bilkafi ka istaagid aw اlimtinaaci ama kareebtoomid yani ka reebtoomid bian yakuuna shay amaama in shaygu hortii uu yaalo wahuwa madinaة an yafcalahu falaa yafcalu ahna winayaal boos ay suurtagal ay tahay inuu samey aanu samaynin وkhaasatan ida ظahر adhara النفuura minhu gaar ahaan markuu muujiyo rasulka alيه slat slam inuu shayga uu ka diday oo kale mithaalkan isagoo dhowr dhowr jeer buna soo maray marka qaarkii waxaa dhici karta rasulka alيه slat slam inuu shaygii faraha uu ka qaado yacni faruhu ka qaaday ma ma aadin ma cunin iyadoo ay u suurtogeli karto inuu marka uu sameeyo rasulka maca dalika haddana wuxuu muujinaya shaygi inaanu shayga aanu jeclayn taas marka iyadana dalaalo uma muuqato inuu shaygaas uu xaaraam uu yahay sida rasulka alay slam marka dabdigii lasoo hordhigoo kale oo inta la yihi cun oo rasulka alay slat slam uu yihi inii ajidu caafa anugu ma jecli maxaa yeele meeshaan kusoo barbaaray lagama cuni jirin oo nin saxaabiya agtiisa marka uu dhiga marka uu fariisto uu cunay taasoo kale marka laga qaadan maayo shayga inuu xaaraam u yahay wa hada الnowcu huwa اladii lahu dalaala calى اlaxkaam nooca kan marka waxaa lagu xambaaraya maxay anwaacda adilada markaa tusinaysa in shaygan xaaraam aanu ahayn wey tarki iijaabi wey markaas oo kale dalaalaة tarki dalaalaة tarkiga markaan u baxno kale maxaa muujinaya marka tarkiga inuu dalaalo u leeyahay in culima sababu tarki hadii la ogaado sababta wax looga tagay faاlxukmu waadix xukumkuu cad yahay faqad taraka الnabiyu salى الlahu alيه waslm rasulka alay sl slm uu ka tegey fahuwa waadixun dheh in culima hadii la ogaado sababu tarki sababta rasulka alay slam waxaan ugaga tegey faاlxukmu waadix xukumku uu cad yahay wanadribu lahu mihaaleyn laba tusaalaan u samaynayna rasuulka wuu ka tegey muxuu ogaga tegey saa iyo saa sababta waan cadaynayna المثال الأول في العباadة تusaalaha كوaad عباadaaتka kusoo arooray فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم في رمضان رsuل ل صلى عليه وسلم wuxuu ka tegey inuu dadka saلاada dujiyo bil رaمaضان taraawiixdii maalmuu masjidka yimid dadkii buu salaadii isagoo ku tukanaya kadib waa tii lagu soo dabafeelo dad fara badan ay kusoo xirteen kadib wuu ka tegey wuu joojiyey ثuma bayana السبب kadibna wuu cadeyey sababta u joojiyey wuxuu yihi وهuوa khشhyته أن يفرض عليهم waa bqdinta uu ka baqayo in lagu farض yeelo فالاستحباaب في hذا واaضح استحباabka in taraaويح la tukado inay مستaحب ay wanaagsan tahay way iska caddahay لزawاaل سبب الترki بوفاaتihi maxaa yeele waxaa zuulay sababtii looga tegey ayaa zuushay ah wafaadkiisi rasulka alay sl wuxuu ka baqayey ilan marka rasulka alay sl sunadii maalin ku tukaday taraawiixdii masjidkii haddana uu ka tegey haddana markuu rasulka alay sl uu ka tegey intuu yimid wuxuu waxaan kaga tegey wax kale maaha waxaan ka baqayaa haddaan sii wado in laydinku farad marka sababu tarki muxuu ahaa baqdin oo ka baqayo in salaad dadka lagu farad yeelo rasulka alay sl markuu geeriyooday sababta sooma tegin oo aan in wax la farad yeelo sooma sababta hadday tagtay bimacnaa salaadii taraawiixda suna ahaan masjid waa lagu tukan karaa marka lizawaali sababi tarki biwafaati waxaa loola jeedaa waxaa zuulay oo tegey sababtii waxa looga tegey oo waxay ku tagtay arinta iyada ku zuushay biwafaatihi salى الlahu alيه waslm dhimashadiisa almithaal الثاني fi اcaadaad fi اlcaadaad tusaalaha labaad wuxuu ku soo aroray caadaadka taqdiimu الdabi bayna yaday rasulka ala sl marka loo soo hordhigay dabigii lasoo hordhigo abesulgaale iyo waa dhihi lahaaba waa nooc la cuno fataraka rasulka ala sl u ka tegey an yakula minhu inuu cuno u iska daayo uma bayana sabab mar kadibna u cadiyey sababtu ugaga tegey sababtu ugaga tegey hadduu faraha ka qaadi lahaa waa lasl xaaraam shaygan xaaraan ba wa huwa sababtuna waxay ahayd anahu yacaafuhu inuu kohanayo oo aanu jeclayn fahaada tarku ka tegitaanka kan laa yadulu ma muujinayo calىa taxriimi laxmi dabi dabiga hilibkiisa inuu xaaraam u yahay walaa karaahatihi sharcan inuu karaahiye u yahan xataa ma muujinayo taa waa haddii sababta la og yahay wain lam yuclam الsababu sababtase haddaan la ogeyn faاlaصlu fii xaqina annaga xaqeenna w haddaan sababta la ogaanin waxaana saaran alimtinaac can اlficl اlcibaadiy ficilka haddana haddii masala aan la ogaano waan sii kala saarayna waa la ogaaday xukunku waa mushkiladu way xalisan tahay lama ogaan sooma aan kala saarna marka cibaada iyo caada ama kala saarno faاlaصlu fii xaqina اlimtinaac can اlficl اlcibaadiy waxaana saaran asal ahaan in aanu ka istaagno ficilkaas haduu ficil cibaado ah wa ama alficl caadiyu sooma ficilka caadiga ah falaa yajibu calayna waajib naguma ah alimtinaac canhu inaan ka istaagno walaa yundabu lamana suneeyo alfasl الkhaamis faslka shanaad التaqriiru waa sugistii التaqriiru taqriirka laguu sheegayo an yara الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka inuu arko weeye bacض الnaasi dadka qaarkood oo miman dadkii kamida aamanuu bihi wasadaquuhu rumeeyey yafcalu ficla isagoo fal samaynaya aw yasmacuhu ou maqlo maثalا yaquulu qowla isagoo hadal leh falaa yunkiru calayhi ma facala o qaal isla markaana aanu inkirin aanu ka hadlin waxa uu samaynay ama bmacnaa uu ku hadlayo qofka isaga ah rasulka alay slam baa meel fadhiya misaalka waa sidaan oo kale qof baa imanaya agtiisu rasulka a wa ku samaynaya isagoo meesha fadhiya hadal buu leeyahay rasulka a wa aamusan yahay waxbuu samayna rasulka wa aamusan yahay aamusaa rasulka a aamusay waa log magaca taqriir waa approval wuxuu cadaynayaa falka kan inaanu ahayn fal xun kelmadana aan ahayn kelmad xun wailaa arinka hadduu xumaan lahaa waajibka rasulka ala sala slam ayaa wuxuu yahay atabliiq inuu gaarsiiyo yihah warka istaag waxan waa khaldan yihiin ama ha samayn waxan waa khaldan yihiin aamuska rasulka ala sl slm uu aamusay wa fucila hada اlficlu fii xadratihi arinkana hortii lagu sameeyey isagoo arkaya ayaaba daliil ah in maxay arintaa lasoo deliishan kara shayga inuu xalaal u yahay التaqriiru marka haduuba sidaa u dhacay xujiyaة التaqriir aan u gudubno التaqriiru xujaة في الأحكاam sugista rasulka alay slam shayga uu sugo aproval ahaan uu bixiyey xuja fi اlaxkaami waa xujo waa lasoo deliishanaya لأn الnabiy salى الlahu عalيه wasalam buciثa haadiya وmubashira وnadiira rasulka alay sl slam waxaa loo soo saaray inuu dadkana hanuuniyo muminiintana janno ugu bishaareeyo gaaladana naarta ugaga digo fakana min wadiifatihi shaqadiisa waxaa ka mida ومqتضى الأmاnaةi اlatي xumilahaa iyo amaanada dusha laga saaray waxay keenaysaa birisaalatihi oo risaaladiisa in la rumeeyo an yunk ومqتضى الأmاnة اlatي xumilahaa birisaalatihi risaaladiisa oo amaanada la dul saaray waxay keenaysaa an yunkira munkiraati الأqwaali munkaraati الأqwaali والأfعaali inuu rasuulka alيه slat slam uu inkiro oo uu diido ficil orah walba ee xun iyo fal walba ee xun faxayثu lam yunkir الficla aw اlqowla meesha rasulka alيه الsalaatu wasalaam aanu ka diidin falkii iyo oraahdii uu shib uu ka yihahdo aw aqara saaxibahu calayhi ama qofka samaynaya uu u sugo shib uu ka yihahdo dala calى cadami اlxaraji arrinkaa wuxuu muujinaya inaanu dembi aanu ku jirin fii dalika اlficli falkaa la samaynayo aw اlqowli ama hadalkaa laleeyahay inaanu dembi ku jirin buu cadaynaya wy wacadamu اlxaraji dembi la-aantana yakunu cinda cadami اlficli cinda kowni اlficli arrinkaa wuxuu dhacaya un keliya markuu falka uu noqdo waajiban uu noqdo aw manduuban uu noqdo oo mubaaxan uu noqdo oo wixii aan soo sharxayna maalmahan oo dhana walaakina التaqriira laakin keliya laa yadulu ama taqriirka dheh laa yadulu ma muujinayo calى tacyiini waaxidi in min hadihi اaxkaami الثalaaث axkaamtan saddexda ah ee waaجibka iyo manduubka iyo mubaaxa mid kamida ah inay ceynoobeyso ma muujinayo in bmacnaa khasab ay tahay waxbaa laga tegi sooma ama waxbaa la sameeyey rasuulkaas inuu ka aamusay caqliga wuxuuna siinayaa saddex xaalood mid umiyo ama shayga inuu waajib yahay ama inuu mubaax u yahay ama inuu manduub yahay laakiin taqriirka ma laha awood ah oo uu ku raaciyo eh, saddexdaa kategori eh, mid inuu soo hoosgeliyo awood uma laha ma waxaa la raacinayaa taqriirkii wujuubka ma waxaa la raacinaya manduubka ma waxaa la raacinaya mubaaxa taa marka awood uma laha ومثاaل waxaa tusaale u ah ma warada waxaa soo arooro ah كانت المصافحaة في أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم صحaabata رasul ه صلى عليه وسلم markay iska soo horbaxaan way isgacan gelin jireen rasulka عليه sل arrintan arrin khaldan haday tahay wuu ka celin lahaa soo ma marka taas waa mid lakiin musaafaxadaasna waxaa laga qaadanaya inay waajib ahayd in gacan la isgeliyo markastoo la iska soo horbaxo ma waxaa laga qaadanaya inay suno tahay ma waxaa laga qaadanaya inay manduub ay tahay ma waxaa laga qaada inay mubaax ay tahay taqriirka awood uma laha inuu sade meel un soo hoosgeliyo lakiin asalku shayga inuu banaanyahu tusinaya wa ka iqraarihi man daba man akala daba amaamah iyo siduu ugu sugay qofkii dabiga hortii ku cuna waa xadiidkii haddoo kale walakin in kana الshakص اladي facala الficla munaafiqa lakiin qofka falkaa sameye hadduu munaafiq yahay qad culima nifaaquh lana ogaaday munaafiqnimadiisu la ogaa aw kaafiran uu yahay gaal qad culima kufruhu gaalnimadiisa la ogaa hadduu yahay fataraka الnabiyu sal اله alيه wasلم rasuulkana uu ka tegey alinkaara calayhi inuu bimacnaa uu inkiro oo uu diido falaa dalaalata xiinaidin taa iyadaa daliil markaa kuma sugna licadami اlfaa'idati fi اlinkaari calayhi maxaa faa'ida ka imanaysaanan jirin in qofka wax lagu diido low ankara calayhi marka hadduu ku diido macnaheedu waa maxay masala waa muhiim maanta dhan ba waxaanu ku haynay haddii rasuulka alay sla slam agtiisa wax lagu sameeyo agtiisa hadii wa lagu sameeyo hadaanu ka hadlin oo faalo aanu ka dhiiban oo aanu ka daba hadlin ama aanu dhihin maala shaygan waa xaaraam ama shaygan ka jooga shayga shay banaan inuu yahay tan marka waxaan ku dul dhisan ninka saxaabiga ama ninka samaynayo ina nin saxaabi mumina nin saxaabi haduu yahay lakiin maqaarki waa laga yaba dad munaafiqiina inay wax sameeyaan amaba waxaa laga yaabaa nin kaafir inuu sameyo rasuulkan uu ka aamuso taa marka ma gelaysa wey maxaa rasulka alah الsalatu wasalaam ni dadka munaafiqiinta ah farhu ka qaadi jiray maxaa ma jeclen inuu dilo wuxuuna diidaya in la yidhaahdo waxaan diidayaa inay dadka ku sheekaystaan nebi maxamed asxaabtiisuu dilaya mana jeclen rasulka alay sl inu dadka ka hor yihahdo waa munaafiq hebel waa munaafiq laakiin dad gaar u sheegi jiray sida xudayfa saaxibu sir rasuuli sal اla wasalam waa saxaabada qaarkood ay yihahdeen xudayf markuu rasulka alay sl slam uu noolaana qofkuu ku tukada waan ku tukan jirnay mark qofkaan ku tukan waan iska ilaalin jirnay salaadiisa markuu rasulka alay sl mesh uu ka baxaan xudayfa sir fara badan la socdo secretar u ahaayo haddaanu aragn xudayfa qofka ku tukanayn waan ku tukan jirna xudayfka hadduu qofka ka dheeraad waan ka dheeraan jirna marka rasul mxamd sal alيه wasalam intuu manaabirta istaago hebel baa nifaaqa weligii lama soo istaagin wey marka kaa munaafiq oo kale hadduu ficil sameeye lama ogaa inuu munaafiq ahaa munaafiqnimadiisu ay tahay shay mujmac calayhi o shaki aanan ku jirin kaa daliil laga dhigan maayo hebel baa sameeyey ibn ibn saloola sameeyey rasuulkana kama hadlin maaha inaad daliil ka dhigatid wey tanbiih low takalama axadu min الnaasi amaama الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam baraarujin kale haddii qof bini aadamka kamid a rasulka alay sl hortii uu kaga hadlo bikhabari can amrin dunyawiy can amrin dunyawiy arrin la xiriirta arrimaha addunyada fasakata canhu rasuulkan uu ka aamuso arrimaha addunya laga sheekeyey wuu aamusay falaa yacnii dalika arrintaasu ma muujinayso macnaheeda maaha ana almukhbira saadiqu fيma qaal qofka warkaa sheegayay inuu ku run sheegay hadalkuu sheegayey taa laga qaadan maayo maxaa rasulka alay sl waxyaabaha adduunyada idinkaa iga og waa tanu yihi sooma waxaa laga yaabaa ninkan ila ninka hadlaya wuxuu ka hadlay khibradiisu ka hadlay ama inuu sax noqdo ama inuu khalad noqdaa laga yaabaa marka taa ma muujinayso in maxay ninkaa hadalkuu sheegayey uu sax yahay wajhu dalika waadix arrinkan way caddahay faina الnabiy salى الlaه alيه wasalam lam yakun yaclamu اlgayb rasulka alay sla slam waxa qarsoon ee cilan ma ogeyn ilaa ma adharahu اllahu calayh wixii ilaahay u muujiyey mooyaan kama dala calayhi qowl اllahi tacala sida ilahay hadalkiisa uu u muujiyeba qul laa aqulu lakum war idin oran maayo idinku dhihi maayo cindii khazaain اllah aniga agteyda waxaa ahaaday ilahi subxana wa tacala khasnadaha ilahay uu leeyahay walaa aclamu اlgayba geybtaan ogahana idinku dhihi maayo alfasl الsaadisu faslka lixaad anwaacu naqli الsunati ilayna noocyada kala duwan ee sunada laynoogu soo guuriyo aلصaxaabiyu saxaabi waxaa lagu magacaaba ama aلصaxaabiy ninka saxaabiga ah cindamaa yara الnabiya salى الlahu عalيه wasalam yafcalu shayan markuu arka rasulka alay sl slam wax sameynaya aw yasmacuhu yaqulu qowla ama uu maqlo isagoo hadal leh fahada idraaku xisiyu mubaashir kaas waa haleelis la taaban karo shaygiina markaa ku dhegan yaxsulu lahu minhu اlcilm اlyaqiiniy waxaa u xasilaya cilmi yaqiini boqol kiiba boqol la hubo بأن النبي صلى الله عليه وسلم inuu rasuulka qaala hada و facala hada sidana arinkaa uu yihi ama uu sameeyey walakin cinda aybati cinda غaybaة الصaxaabiyi can النabiy sal اه alay slm bacda wafaati lakiin markuu saxaabiga rasuulka uu ka maqan yahay iyo kadib markuu rasulka ala sl uu geeriyooday وبالنسبة إلى غayr الصحاaبي ama qofkaan صحaabiga ahayn وبالنسبة إلى الcصuur اللاaحqةi ama dadka csuurta dambaysa yimid oo kale حatىa casrina hada ilaa wktiga laga soo gaaro laysa lana wasiilaة nooma ahaan wado للتacaرفi aanu ku ogaano calى ma qاaله النaبiي slى الlaه عليه وsلم wxuu rasuulka uu yihi أو facalh ma uu sameeyey إlا نqل الرuwاaةi nimanka xadiidka warina waxay soo xigtaan mooyaan wuxuu rabaa inuu ku yihahdo صaxaabiga markuu meesha joogo oo arka ama uu mqlo rasulka alay slam wax samaynaya taa marka waa cilmi yaqiin il rasuulka anaa goobjoog u ahaa buu leeyahay ninka saxaabiga anaa arkay taasu marka dood kama taagin laakiin saxaabiga hadduu meesha ka maqnaa dagaal baa la aaday kama warqabo meesha wax ka dhacay ama arrimaha gurigoo kale waatan caaisha iyo xafse ay kasoo wararmi jireen abu horeere lama socon rasuulka alay sala slam markuu guriga joogo wuxuu sameeyo arrimahaas kale ama bacda wafaati rasul lah sal rasulka alay sal slm markuu geeriyooda kadib Eh, amaba qofka hadaanu saxaabi aanu ahayn rasuulkaba aanu arkin dadkeena waktiga jooga oo rasulka alay slat slam waktigiisa walaa waqti ku dhow aana nooleyn dadkeenaaso dhan wuxuu leeyahay wadada keliya aan wax ku ogaan karno ama marka keliya aan shayga ku hubin karno waa iyadoo nimanka ruwaada xadiidka warinaya ay noo soo xigtaano culimadan kutubta ay noogu sheegta wy marka arrintan wuxuu gogol uga dhigay waxa lagu magacaabo eh, ariwaaya iyo hababka kala duwan ee xadiidka markaa loo soo guuriyo wa naqlu اأkhbaari calى darajatayn laba hab baana loo soo guuriya التawaatur والآxاad oo faahfaahinteeda aan u iman doono وإlى huna وبالlahi التوفيq